بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله حدثنا زهير بن حرب في باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة من لعنه النبي qofkii nabiga uu lacanado sala allahu calayh wasalam aw sabahu nabiga uu caayo aw dacaa calayhi nabiga uu habaaro walxaal laysa huwa mankaasna uunan ahayn ahlan mid mudan lidalika arrimahaas caydaa iyo lacanadaa ma mudna iyo habaarkaas kaana lahu waxay u noqonaysaa ducada iyo habaarkaa iyo lacanadaa la lacanaday isagoo ynan ehel u ahayn lacanaday zakaatan dembidhaaf bay u noqon wa ajran xasanaad bay u noqon wa raxmatan naxariis bay u noqonaysaa waa arrin uu nabiga ilaahay ka baryay wey sala allah aleh wasalam waan marki doona xadiista soo noqnoqon doonta qofkii nabiga calayhi salaam bashar weeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wixii aan waxyi iyo nas xagga looga sheegay aan ahayn ijtihaadka waa ku bannaan yahay calayhi salaatu wasalaam marka haddii uu qof wax ka sheego la lacanado <clears throat> dabcan waa xukunkii iyo awaamirtii uu nabiga bixinayey iyo dadkii waxay la soo qaabilayeenay kala hor imaanayeen mararka qaar wax sharciga ka hor imaadkiisa loo arki karo arrimaha hadduu nabigu ka caroodo oo uu lacanad iyo cay iyo habaar uu sameeyo dhaqankiisa ma ahayn maa kaana faaxisha walaa mutafaxishan laakiin hadday dhacdo ayuu nabigu lehay sala allah aleh wasalam sababta u dhacaysana ay tahay in nabiga qofkaa uu sidaa ku leeyahay ama lacanadda ama habaarka waxa ooga daahiray ee u muuqday muuqaalka daahirka ayuu ku xukumayaa waxaana nabiga la amray inuu umuuraha daahirkaa xukumo naxnu naxkumu dawaahir wallaahu yatawalla saraa'ir daahirka uu nabigu xukumay ee u muuqdayna inay baatinka khilaafsan tahay baa dhici karto qofkaas sida uu nabigu u arkay si aan ahayn uu fii xaqiiqati alamri iyo nafsu lamriga xaqiiqada uu yahay hadday sidaa dhacdo oo ijtihaadkii iyo wixii ii muuqday ay sax noqon weydo ilaahay wuxuu ka baryay nabiga inuu ugu bedelo qofkaas zakaad dambidhaaf ajran xasana raxma naxariis taa waa wejka koowaad wejka labaad ee suuragala ah in lagu fasiro culammadu ay sheegaan kelimaadka qaar ee carabka carabta ku dureeray ee caad ahaan iyo curfi ahaan carabkooda iska socdo carabkooda ay ku sheegaan laakiin aan xaqiiqo loola jeedin baa jirta innagu waan la isticmaalaa warhooga iyo aabbihii la gub iyo meelaha qaar waa layska dhahaa wixii laisku qoslaayoo kaftan iyo aan loola jeedin habaar dhaba nabiga iyo carabtuna way isticmaali jireen taribad yamiinuka iyo xalqa caqraa iyo fakiladka ummuka iyo arrimahaasi way dhihi jireen carabkooda ku durari jire arrimahaasi oo daahirkooda xaqiiqadaadooda loola jeedin iyo muxuuaha dhabtooda loola jeedin oo carabka ugu bartay ayaduna ilaahay waxaad ugu badashaa zakaatan wa ajran wa raxma ugu badel naxariis ilahay ugu badel iyo dambi dhaaf labada wejba qaala xadaanaa zuhayr ibnu xarb qaala xadaanaa jariir ibn cabdilxamiid adabbi can ilacma sulaymaan bn mihraan alkaahili can abi buxa muslim ibnu subeyx can masruuq ibn اljdac can caaisha um اlmu'miniina radia allahu canha wa ardaaha qaalat caaisha waxay tidhi dakhala calaa rasuuli اllaahi sala اllahu aleyh wasalam nabiga waxaa u soo galay rajulaani laba nin fakallamaahu way la hadleen nabigay la hadleen bishayin waxbay kula hadleen bay leeda caaisha laa adrii ana anigu ogeyn maa huwa waxa ay kala hadleen ma garanayo hase yeeshee faaqbabaah nabigu way ka cadhaysiiyeen inuu nabiga cadhooday ma arkay falacanahumaa waa lacanaday wasabahumaa waana caayay sala allahu aleh wasalam nabiga falammaa kharajaa markay baxeen qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuul allahu man asaaba qof allaala qofkii helo min alkhayri khayr shayan wax ka mida qofkii helaba maa asaaba ma helin haadaani labadan wax khayr ah wixii xaggaada khayr ka helaba hadda ka hor iyo duca iyo khayr iyo wanaag kaa heli jirayba kollaba kuwa maanta khayr helin bale lacanad iyo shatmi iyo sabibay heleen maa asaaba wuxuu helo min alkhayri khayr man asaaba qofkii asiiboo helo min alkhayri khayrka shayan wax ka helaba maa asaabahu khayrkaa ma helin haadaani labadan <clears throat> maxaa yeele waawad lacnadoo waad habaartaye khayr mayna helin kuwaninkaar baa ku dhacday qaala nabigu wuxuu yidhi wamaadaaki maxaa arrinkaas aad ku cuuskatay ood u leedahay khayr nimanka mayna helin qaalad waxay tidhi qultu waxaan idhi lacantahumaa hadda waad lacanaday oo wasababtahuma waad cayday qaala nabigu wuxuu yidhi amaa calimtii miyaadan ogeyn maa shaaradtu wixii aan kula shardhistay ahdigii iyo ballantii rabbi aan la galay ka barya iga aqbalay calayhi rabbii rabbigay waxaan kula shardhistay ma og tahay iyo cahdigaan ballantaan ilaahay la galay iga aqbalay qultu waxaan idhi buu nabiga calayhi salaam allahuma allow inamaa ana bashar ilaahu anigu bashar baan ahay <clears throat> oo bashar baan ahayoo wixii waxyi iyo markaasi hagitaan xag alla aan ahayn bashar baan ahay baadinka qofkan lama socdo ma ogi laba qof baa u imaanayso maxkamad iyo doodi lacalla bacdukum an yakuuna alxana min bacdi bixujati mid baa xujadiisa daahirinayo oo muujinaayo oo laga yaaba inuu u muuqdo inuu xaqa leeyahay mana laha markaasaan u xukmayaa binaxwi maa asmac saan maqlay baan ku xukumi buu yidhi waxaana dhici kartaa in xaq unan ahayn loo xukumay qofkaa walaalkii xaqiisa u xukumo waxaan u gooyey cad naaran u gooyay ama ha qaato ama ha soo celiye buu nabiga calayh salaam yiri marka waa wixii daahirkahaa innamaa ana bashar bashar baan ahay meelshaa dhinacaas fa ayulmuslimiina muslimiinta qofkii ka mid ahoon lacantuhu lacanadaa aw sababtuhu aan caayaa fajcalhu lahu waxaad ooga yeeshaa ooga dhigtaa yacni wahuwa laa yastaxiq waa ku jirta mana mudna gaaladii buu nabigu lacanadao habaaray munaafiqiintiibu caayi lacanaday oo cay iyo lacanada mudan kuwaan mudnayn way wax laga hadlaayo fajcalhu lahu waxaad ooga dhigtaa zakaatan dahiran iyo dembidhaaf wa ajran ajir iyo xasanaad ilaah ooga dhig marka qofkiiu nabiga calayh salaam canaanto canaantaasi ajir iyo ducaydu u tahay xadaanaa abu bakr bn abi shaybata wabu kurayb qaala xadaana abu mucaawiyata xaw xadaanahu cali bnu xujrin sacdiyu waisxaaq bn ibraahim wacali bnu khashrab jamiican can ciisa bn yunis bn abi isxaaq isreeci kilaahuma can acma sulaymaan bi hada isnaadi sanadka haddaan soo maray oo jariir bn cabdilxamiid can ilacmash baan soo marraye sidaas weeyaanoo intan kaleba waxay ka warinayeen acmash acmash baa laiskugu imaaday mutaabacadii taamadaheed weeye bi hada alisnaad waa saa macnaha ee biisnaadi jariir can alacmash can abi duxa ilaa aakhirihi ayay wariyeen abu mucaawiya moxamed binu khaazin iyo ninka la yidhaha caliy bnu khashram riwaayada ciise bn yuunus kilaahumaa can acmash waa saas bi hada isnaad jariir xadiidkiisa oo kale kuwan sheegeen acmash uu ka wariyey wa qaala fii xadiii ciisa ciisa bnu yuunus xadiidkiisa acmash uu ka warinayo wuxuu yidhi fakhalow bihi nabiga labadii nin way la khaali noqdeen waxaana maqlayn oo shawr ah unbay nabiga calayhi salaatu wasalaam ku dhaheen fasabahumaa nabigoo caayim baan maqlay oo walacanahumaa lacanaday oo wa akhrajahumaa ka saaray min cindihi ka bixiyey agtiisoo isdhaafiyey ummaan ka warhelay haddaan weydiiyeyna daahirkaa nabiga u muuqday wax ku xukumay laakiin haddayna mudnayn ducayba u tahay buu nabiga calayh isalaatu wasalaam qaala xadaana moxamed bn cabdillaahi bni numayr qaala xadaana abi xadaana axmed sulaymaan can abi saalix isamaan can abi hurayrata radi allah canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu yidhi allahuma allow inamaa ana basharun bashar baan ahay faayumaa rajulin nin alla ninkii min almuslimiinta ka midoon sababtuhu caaya ow lacantuhu alcanaba ow jalatuhu ama aan garaacaayoon tacsiir iyo dembi uu galay daahirka aan ku xukuma fajcalhaa ilaahay oo u yeel hadduunan mudnayn oon arrintaasi uunan mudnayn lahu waxaad oga dhigtaa zakaatan dembi dhaaf waraxmatan naxariis oga dhig wa shufqatuhu calayhi salaam waraxmatihi wa ludfihi liummatihi ummaddiisaasuu nabiga calayhi salaam aad ugu naxariis badnaa ugu dhimrin badnaa marka haddii wuxuun ka dhacaan meel la'aan ilaahu ha dhigin ajir iyo hawaab iyo khayr iyo zakaatu nafsi ilaahu sii wey qaala waxadaanaa ibnu numayr mxamed bn cabdlaahi qaal xadaana abi cabdulahi bn numayrin qaal xadaana axmed sulaymaan can abi sufyaan dalxa bnu naafic can jaabir bni cabdilaahi can nabiyi sala اlah alay waslam milah hadda milahuda maanta waxaa weya waa mutaabacadii qaasiradeed milahu ila ana fiihi waxaa ku sugan maxaa yeele xataa waa shaahid baa la dhihi karaayo abu hurayra xadiidkan hore saxaabigu uu ahaa kana saxaabigu uu ahaa jaabir bn cabdilaah halkaasoo kalena marka shaahid bay dhahaan ila ana fiihi riwaayatu jaabir waxaa ku sugan akaatan ooga yeel wa ajran ooga yeel dembidhaaf iyo ajir ooga dhig qaala xadaana abu bakr bin abi shaybata wa abu kuray maxamed bn calaa qaala xadaana abu mucaawiyata maxamed bn khaasim abariixa xadaana isxaaq bn ibraahim alxandali ahbarana ciisa bn yunas ibn abi isxaaq asabici kilaahuma can acmash biisnaadi cabdlahi bn numayr cabdulaahi bn numayr sanadkiisaas oo kale mila xadiiii xadiikiisa oo kale hayra ana fii xadiii ciisa ninkan ciise binu yuunus layihahdo acmash ka warinaya riwaayadan waxaa weeye riwaayadiisa jacala wuxuu yeelay waajran lafdigaa waajran ah laba saxaabidaa jirto waa jaabir iyo abu hurayre waajran wuxuu yeelay fii xadiidi abi hurayra wa jacala waraxmatanna wuxuu yeelay fii xadiidi jaabir taas oo u kala saaray waa diqatu imaamu muslim iyo alfaadda siduu u xifisnaa iyo siduu u kala ilaalin jiray alfaadda isagoon inaba yaraatee macno iyo isku daalinaynin lafdiga siduu ahaa waxaa la yidhaahdaa bukhaarina kitaabka kor buu ka alifay oo fiqiga oo aad u taabicay muslimin raximah llahu tacaala kutubtii iyo taaliifaadkii buu hayay oo lafdigii buu xifdiyey iyuu maarata sugay wallahu aclam xadaana qutayba bnu saciid bnu jamiil bnu dariif qaala xadaana almugiira yacni bn cabdiraxmaan can alxizaami can abi zinaati dakwaan cabdullahi bni dakwaan can alacraj cabdiraxmaan can abi hurayra أن nabiya sala allahu calayh waaalih wasalama qaal allahuma innii anigu atakhidu waxaan yeeshay oo yeelanaya cindaka agtaada cahdan cahdi baan ilaahu kula gelaya iyo ballan iyo muxuu ahaa barya lan tukhlifiniihi imana guubyeelaysid cahdi baan kula gelayaa cahdigaa kula galay eed iga aqbashayna guub yeeli maysid oo burin maysid oo in allaha laa yukhlifu lmiicaad ilaahay ballanuu galay kama baxo waata cahdigii fainamaa ana basharun bashar baanahay ahay faayul muminiina muminiinta qofkii ka mid oon aadaytuu dhibaa shatamtuu caaya oo lacantuu aan la lacanaa oo jalatu amaan garaacaa fajcalhaa lahu waxaad oga yeeshaa arrimaha dhibka ah ee ku sameeyey anoo daahirka cuskanayo xaqiiqadana khilaafsan salaatan ooga yeel naxariis wasakaatan dembidhaaf waqurbatan dhowaasho tuqaribuhu aad dhowaynayso bihaa adaha iyo dhibka aan dhibay sababteed ilayka xaggaada aad u dhowaynayso yooma alqiyaama maalinta qiyaamo dhowaasho xaggaada ah ilaah ugu bedel xadaanaahu ibn abi cumar xadaana sufyaan ibnu cuyayna qaala xadaana abu zinaad bhada اlisnaadi naxwahu ila anahu qaal w jaladtuhu meesheedi jaladduhu ayuu yidhi marka qaala abu zinaad baa wuxuu yidhi wa hiya jaladduhu badla jaladtuhu jaladtuhu badelkeedii oo jaladuhu la akhriyo luqatu abi hurayra abi hurayra luqadiisii wey waa luqatu daws wainamaa hiya luqada fasiixa ee jamhuurtu jaladtuhu wey aan jeedlo ta la akriyo qala xadaanii sulaymaan bnu macbad qala xadaana sulaymaan bnu xarb qala xadaana xamaad bnu zayd bnu dirham can ayuuba bn abi tamiim asikhtiyaani can cabdiraxmaan alacraj can abi hurayrata can nabi sal slam binaxwihi naxwi xadii alawal wey xadiidkaa hore soo maraysa mutaabacaadki isla socda ayb acraj abuzinaad baa ka warinaya riwaayada hore tanna acraj waxaa ka warinaya ayuub ayub bin abi tamiima qala xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana layث bnu sacdin alfahmiyi can saciid bin abi saciid almaqburi can salim mawla annasriyiin reer banu nasri nimankaa la yidhaahdo mawlahoodii weeyaane qaala wuxuu yidhi samictu abaa hurayratan maqlayo yaquulu leh samictu rasuula اllahi sala اllahu alيh wasalam nabigaan maqlayo yaquulu leh allahuma allow inama muxamadu nabi muxamed basharun bashar weeyaan isagaa isku jeeda nabigu yaqdabu waa caroon kamaa yaqdabu lbasharu basharka si uu caroodo wixii ijtihaadaada marka waa qadabkaasi iyo caradaasi aahirka uu u muuqday muu ku xukumi laakiin wixii waxyi ah waa kii cabdulaahi bin camr bin caas ay ku dhaheen nabi wax walba mead ka qoraysaa wahuwa basharun yardaa kamaa yarda albashar wayaqdar kamaa yaqda albashar nabiga markuu sheegana wuxuu yidhi oktub fawaladii nafsii biyadihi laa yakhruju hada calaa xaq xaq waxaani kama soo baxeen taa waa waxyigii iyo umuurihii waxyigaay kaatibulwaxyi saxaabada ay qori jireen taase waa waxyi wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyin yuuxa ijtihaadaadkii iyo mucaamalaadkii dadka laga hadlaya meeshanna wainii qad ittakadtu cindak agtaada waxaan yeeshay cahdan ballan lan tukhlifaniihi iina gubyeeli maysid oo iga buri maysid waad ii oofinaysaa faayumaa mumina mumin alla muuminkii aadaytuhu aan dhibaa sababtuhu aan caaya ow jalagtuhu aan jeedlaa fajcalha lahu arrimaha waxaad oga dhigtaa kafaara dembi baabi'in iyo dembi qarin wa qurba dhawaasho tuqaribuhu aad dhaweynaysa biha bisababi hadihi aladiya adiyadaas iyo dhibkaas aan dhibay daraaddeed ilayka xaggaana yowma alqiyaama aad ku dhoweynayso asaga xadaana xarmala bnu yaxya abarana ibnu wahabin abarani ibn sacd bn shihaab azuhri abarani sacid bn musayabin can abi hurayrata dowsi radi allahu canhu annahu samica rasuula allahi buu maqlay sala allah aleh wasalam yaquulu nabigu odhe allahuma allow fa ayumaa cabdin addoon alla addoonkii qaala xadaana xarmalatu ibnu yaxya abarana ibnu wahbin qaala abarana yuunus can ibn shihaab azuhri abarani sacid bn musayab can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu aleyh waalih wasalam qaal yaquul nabigaa maqlay buu oo leh allahuma allow fa ayumaa cabdin addoonkii muuminin muumin oon sababtuu caaya fajcal dalika sabbigaasi lahu waxaad oga dhigtaa qurbatan dhawasha ilayka ywma alqiyaama xadaana suhayr bnu xarbi wcabdi bnu xumayd qaala zuhayr xadaana yacquub bn ibrahim xadaana ibn aki ibni shihaab wasmu maxamed bin cabdilaahi ibn aki ibni shihaab can cami adeerkii buu ka warinayaayo maxamed bn cubaydillahi bn cabdillahi bn shihaab azuhri adeerkiisa ibn shihaab ibnu shihaabkii aad taqaanay maxamed bnu muslim ahaa ibn cabdilaahi bn cubaydillaahi bn cabdillaahi ibnu shihaab azuhri ahaa wiilka walaalkii uu dhalay ee ka warinaayo waxaa la yidhaha maxamed bin cabdilaahi can cami adeerkii buu ka warinayo ibnishihaabkii ah qaala xadaanii saciid bn musayibin can abi hurayrata annahu qaala abi hurayra wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam nabigaa maqlay yaquulu nabigoodha allahuma allow innii anigu ittakhadtu cindaka agtaada waxaan ka yeeshay cahdan cahdi ayaan agtaada dhigtay iyo ballan iyo inaad i oofisaan rabaa lan tukhlifaniihi igana buri mayso oo ii gubiyeeni mayso wayaa aqbali faayumaa muumin muuminkii sababtuu aan caya ow jallatu aan jeedla fajcal yal dalika kafaaratan lahu yowma alqiyaama marka jallatuhu weeye luqada jumhuurta oo taa uu mutakalimka ah qaala xadaanii haaruun bn cabdillaahi alxamaal waxajaaj bnu shaacir ibnu yuusuf qaala waxay dhaheen xadaanaa xajaaj bnu maxamed qaala qaala ibnu jurayd wuxuu yidhi ahbaranii abu zubayr baa ii warramay annahu samica jaabir bna cabdillaahi yaquul samictu rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam baa maqlay yaquulu leh inamaa ana bashar anigu bashar baan ahay wa innii ishtaradtu waxaan shardhistay calaa rabbii caza wajal shardii waana iga aqbalay ayu cabdin addoonkii min almuslimiina ka mid oon sababtuhu caayaa aw shatamtuhu an caayaa an yakuuna dalika lahu inuu ahaado zakaata wa ajra ajir iyo dembidhaaf inuu ahaado qaala xadaanii ibnu abi khalaf mxamed bn axmed ibn abi khalaf qaala xadaana roox ibnu cubaada xaw xadaanaahu cabdu bnu xumaydin qaala xadaana abu caasim annabiil adaxaak bni mahlad jamiican can ibni jurayin bihada lisnaadi milah qaala xadaanii zuhayr bnu xarbi wa abu macni araqaashi walafdu lizuhayr qaala xadaana cumar bnu yunis xadaana cikramatu bnu camaar xadaana isxaaq bn abi alxata qaala xadaanii anas bnu malikin qaal anas wuxuu yidhi kaanat cinda ummi sulaym ummi sulaym agteeda waxaa joogi jirtay oo ku soo kortay yatiimatun gaban agoon ah ayay korsan jirtay oo gurigeeda ku noolaan jirtay wahiya ummu sulaymtaas gabadha haysana ummu anas anas hooyadii weeyaan ummu sulaym kale ma aha fa ra'aa wuxuu arkay rasuulullah nabiga calayhi salaam baa maalin wuxuu arkay alyatiimata gabadhii agoonteeda ummu sulaym ay haysan jirtay oo mar hore ugu dambaysay ayuu nabigu maalin arkay fa qaala wuxuu yidhi aanti hiya ma adigiibaa hiya waxan ruuxan ma adigiibaa tii yareed ogaa yareed jirtay miyaa waxa sidan u dheeraatay laqad kabirti waawaad weynaato o dheeraatay laa kabira sinuki da'daada ma weynaate da'daada waqooyay weynaanine waa habaar soomaarka laa kabura sinuki da'daada ma weynaatee waaba dheeraatay waase fa rajacat ilyatiimatu gabadha agoonteed baa carartay ilaa ummu sulaym bay u noqotay tabkii iyadoo ooyeysa faqaalad waxay ku tiri ummu sulaym markay aragtay gabadhayda ooyeysa maalinkii maxaa kugu dhacay yaa bunaya gabadhaydii yaray agoonteeda korsanayay qaalat iljaariyatu gabadhii waxay tidhi dacaa calaya nabiyullah nabiga ilaahay baa i habaaray sala allahu calayh wasalam allah yakbara sinii da'dayda inayna weynaanin buu igu habaaray faalaana hadda laa yakbaru sinii da'dayda ma weynaan doonta ogow abadda werigay mar dhow waan dhimanaya aw qaalad waxay tihi qarni anii qarnigayga dadka erigayga waan ka hadhi waa dhiman doonaayoo waa wakhtigay waa dhammaaday saasay tiri kolba hadduu nabiga habaaray fakharajad waxaa markiiba soo booday umu sulayn baa soo baxday mustacjila ayadoo degdegayso taluufu ku duuduubtay khimaaraha hagoogteeda madaxa intay hagoogtii iyo garbasaarta ugu waleejisatay ayay soo oraday xataa laqiyat rasuulallah nabiga calayh salaam bay la kulantay u timid faqaala laha rasuulullah markuu arkay umu sulaym oo neef dhawaysa ordaysa oon caadi ahayn nabigaa ku yidhi maalaki yaa umma sulayn umu salem maxaa kugu dhacay la nafturaysa faqaalat waxay tihi yaa nabiyallah addacawtama waxaad habaartay maanta calaa yatiimatii agoontaydin yareed qaala nabig wuxuu yidhi wamaa daaki arrinkaa muxuu yahay yaa uma sulaym umu sulaym warkaas muxuu yahay oo maxaa keenay qaalad waxay tihi dacamad ayadaa sheegtay annaka dacawta inaad habaartay allah yakbara sinnuha da'deeda inuu weynaanin walaa yakbara una weynaanin qarnuha ayada da'deedii iyo dadkii ay eeniga la ahayd qaala fadaxika rasuulu lahi baa ku qoslay sala allah aleh wasalam war ma ogidba uma qaala wuxuu ya umu sulaym amaa taclamiina soo ma ogid kuma soo gaarin miyaa ana shartii shardigayga calaa rabbii aan ku shardiistay annii ishtarabtu inaan shardiistay waxyaalahaan ilaahay ka baryey een shardiistay iga aqbalay inay ka mid tahay calaa rabbii faqultu aan ku yidhi innamaa ana bashar ilaahu bashar baanahay ardaa waa raadli noqon kamaa yarda albashar basharka suu u raadli noqdo marka qaarkood u faraxsan yahay wa aqdabu man rawaa bancaroon kamaa yaqdabu bashar basharoo dhan si u cadhoodo fa ayumaa axadin qofkii dacawtu calayhi aan habaaro min ummatiina ka mida bidacwatin habaar laysa laha biahlin ehel uunan u ahaynoo uunan mudnaynoo habaar qabto oo uu mudan yahay oo shaqaystay ma ahee waa mid uun daahirkii sidaan u walanaayo aan ahayn an tajcalaha lahu inaad oga dhigtaan rabbi oo kaa shardisanaya dahuuran dembidhaaf wazakaatan zakaatan waa iska dembidhaafkii waqurba dhowaasho yuqaribuhu uu dhowaynaya bihaa kelimadaasi minhu xaggiisa yowma alqiyama maalinta qiyaama ah yuqaribuhu u dhowaanayo biha minhum min allahi marka damaairtii mara khiaab bu ahay iltifaat baa la yidhahdaa haybu u bedelay waa ti haddaan soo maraynoo kale qaala abu macan yutayba abu macan wuxuu yasa yutayma waa bitaskiir taskiiru yatiim yatiimna waa taskiir yutayma gabar yaroo agoona fi lmawaadici alaaati fi xadii saddex meel bay xadiidka ka soo arortaye intaba isagu abu macan wuxuu laha abu macan irakaashi yutayma meesha ruwaadda kalaa ilahan yatiima qala xadaana mxamed bn muhanan can azi abu musa aلzamn xaw xadaana ibnu bashaar mxamed bn bashaar bin dar walafd ibn muhana qaala xadaana umayat bn khalid qala xadaana shucba ibn xajaaj alwasid abu bistam can abi xamsata alqasaaf inta badan ibn cabaas abu xamsata sakari abu jamra nasr bn cimraan adubaci inta kaga warisa kan laakiin abu xamza alqasaaf ayaa la yidhahdaa wasmu cimraan bin abi cada cimraan ibn abi cada can ibni cabaasin cabdulahi bni cabaas qaal kuntu waxaan ahaa alcabu maca asibyaan caruurtaan la ciyaaraayay buu yidhi ibnu cabaasin ilmo yar bu ahaa xilligii nabiga fa ja'a rasuulu llah nabiga calayhi salaam baa yimid fatawaaraytu waan ka gabaday khalfa baabin albaab gadaashii baan kaga gabaday oo aan nabiga calayhi salam yuun ku arkin adoo ciyaaraya qaala fa jaa'a waa yimid faxadaanii nabiga waa arkaaya xuloor buu igaga iyo canaanta ee dilkeed ma waa qof aad xogow aad meel u dirsanaysooo kale iyo ama wax u sheegaysooo kale iyo xogow dhabarka saasaa iskaga dhurmaaxaa marka xadigu waxaa weeyaan waa darbu asaabicylyadi mabsuudatan bayna alkatifayn faraha gacanta oo fidsan oo labada garabsaala qof lagu dhufto ayaa la yidhaahdaa mararka qaar qofaa u sheeganaysaaba iskaga dhufanba ama iskaga dhehaysaa qaala faxadaanii nabigaa yar dhurbaaa dhabarka xadatan buu dhabarka igaga dhurbaxay wa qaala wuxuu yidhi idhab oro tagoo ibnu cabbaasow wadcu lii mucaawiya mucaawiya bn abi safwaan orad ugu yeer kaatibulwaxyi buu ahaa waxyiguu qori jiray qaala faji'tu waan imaaday intaan u tegey ayaa nabiga ku soo laabto faqultu ku yidhi huwa yaakul nabi allow cuntuu cunayaa qaala uma qaala lii wuxuu igu yidhi haddana idabla ku noqoo fadcu lii igu yeer mucaawiya qaala faji'tu waan u tegayoo faqultu waxaan ku yidhi huwa yaakul waan ku noqday waan soo haddana weli cuntadii buu cunayaa faqaala nabigu wuxuu yidhi laa ashbac allahu batanah calooshiisa ilaahay ma dharjiyo laa allaahu badnah marka laa ashbac allaahu badnahoogaas hadduu musanifku wuxuu u keenay inaan daahirkeeda loola jeedin mucaawiyana uuna mudnayn habaarkaas oo cuntada uu cunaayay ka yardaahay habaar hadda in nabiga calayh salaam uu ku rido oo sidaa ay ku dhacdo inuuna la rabino xoogow ay tahay uun yar canaansi ama uun hadal laga yaabo inuu nabiga calayh salaatu wasalaam daahirkiisa uu ola jeeday ayib walidaalika waxay ku daraan min manaaqibi mucaawiyata bin abi sufyaan mucaawiya bin abi sufyaan ammaantiisa marka laga hadlayo waxaa lagu daraa qowluhu calayhi salaatu wasalaam fii xaqihi laa ashbac allaahu badnah hadalkii nabiga uu yidhi laa ashbac allahu badnah fadaa'ilu mucaawiya wax ka sheega dii lagu dhaho xadiidkana soo guurinaysaa nabigaabaa ku yidhi calayhi salaam laa ashbac allaahu badnah waa duco ducaysu bedeshay markiiba zakaatan wa ajran wa duhran wa salaatan intaasa danba mucaawiya iyuu helay oo gacantisa gashay wa qurbatan ila allah inuu ilahay u dhowaanay subxaana habaarkiina loolama jeedin inaan loola jeedina macaawiye afartan sano madax ahaa labaatan sano oo amiir ahaa iyo labaatan sano oo madaxweyne ahaa xoole iyo adduun iyo kunuustii oo dhan gacantiisa ku jirtay radia allahu canhu arda gaajo ismayna arkin marka daahirka looma jeedo qaala bnu muana qultu liumaya waxaan ku yidhi maa xaaani xaaani maxay ka wadaa ibnu cabaas xaaani xad muxuu ka wadaa qaala qafadanii qafdatan tafsiiru qariin bilqariin baan dhaha qafadanii qafdatan ee daraba calaya asaabica yadihi mabsuudatan bayna katiifayhi bay ka dhiganta gacantiisaasoo fitan ayuu garabka kaga dhuftay taasaa markaa qafadani iyo xadaani labada waa alfaadda qariibkay ka mid tahay alalfaad alghariiba axaadiista ku sugan kutub baaba laga alifaa nihaayatu qariib alxadii ibnu cafiir iyo kutub badan baa jirta kutubu qariib alxadiid la yidhaahdo qaala xadaanii isxaaq ibnu mansuur akhbarana nadr ibnu shumayl qaala xadaana shucba ibnu xajaaj qaala akhbarana abu xamsata ibnu khasaafki wayaan samictu ibnu cabaas baa maqlo yaquulu leh kuntu alcabu maca sibyaan baa ciyaarayo fajaءa rasuululahi baa yimi sala اllah alay wasalam faاkhtabatu minhu waan ka yargabaday fadakara bimili xishooduu ka xishoonayo iyo amal u arkaayo wixii carruurta inay iska ciyaaraan mararka qaar ayna waxba dhibaato a lahayn baabu dami dilwajhayni wa taxriimi ficlihi laba wajiile cayda la caayay iyo ficilka uu samaynaya laba wajiilanimada foolxumadeeda iyo xaaraannimadeeda xadiidka waan soo maray qala xaddaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can abi zina can acraj can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alيh ali wasalama qaal ina min shari الnaas dadka kuwa ugu shar badan dal wajhayni laba wajiilo wey alladii yaati haaulaa'i kuwan wuxuu ola tegay biwajhin wajhi wa haaulaa'i kuwaasna biwajhin waxaa laga wadaa cala sabiili اlifsaad ama waxaa weeyaan waa laba qolo oo aan shaqaba isku lahayn kuwana waa gaalo iyo munaafiqiin kuwana waa muslimiin ma dhici karto marka kuwana markula joogaan ayagan ka mid ahay buu dhihi kuwa markula jooga innaa macakum inamaa naxnu eh, mustahzi kuwa kale ku leeyahay ayib waa sifat almunaafiqiin waaye laakiin mar waxaa jirtaa aad wararka iyo wejiyaha aad la qaabilayso hadday tahay calaa wajhi alislaax kana weji baad ugu tagaysaa kana weji waxaad ujeedaa laba qof oo isku dhacsan inaad heshiisiiso kan waxaad ugu tagaysaa wari waxba kuuba qabo kada kada kada been baa sheegi waa mari doonaa beenta bannaan bay ka mid tahay laba qof oo isku dhacsan haddaad been ku heshiisiiso waxba dhibaato aynayna ah lahayna ay ajir iyo sawaab iyo ixsaan ay tahay tan waa fasaad wey iyo laba aan isqaadan karin iyo laba jiho oo kala go'sanoo labadaba aad u muujisay inaad garab u tahay ood ma oodo tahay mana kulmi karaan xadaanaa qutayba bnu saciid qaala xadaanaa layth bnu sacdin xaa وxadaثna mxamed بن رمxin أخbarana leyt can يزيid بn abi xabيib can cراaq بn maliki can abi hurayraةa أnahu samca rasuul الlahi salى الlaه عalيه وalih وsلم yquul ina شhر الnaasi dadka kuwa ugu shar badan bilwajhayni laba wajiilo weeya aladii yaأti haؤulaaءi biwajhin kuwa wej ba oola tegaaya idinka ina socdaayo hebel baa ka socda hebel buu ka sheegi wa haؤulaaءi kuwa kalena biwajhin weji kale oola tegaaya waa saxa maaha waxaa weeya waa nacasnimo iyo imaan la-in wey inaad qof uu mowqif leeyahay laga maarmaan weeyaan oo meel uun uu ku ekaado haddii kale u ayrto xaqa uu iska daba socdo dhinac u istaago hmm, way dhacdaa arrimaha noocan oo kale ah wakhtiyaha baashan laisku imtixaamay ee dadku ay siyaasadda u bixiyeen sharciguna siyaasadda uma yaqaanee siyaasadda sharciga way ka duwan tahay siyaasa sharciya ummadda masaalixdooda iyo danahooda iyo khidmadooda sida xaqeeda dhabteeda loogu shaqeeya siyaasadda yidhahdaan iftihaamnimada iyo brobaganda iyo been iyo in maaragtay lagu ciyaaro xoolaha ummadda kuwan kale ee shacabka sheeganayana ay sidii maaragtay ari weer galay oo kale ay hadda dhinac u ordaan ayaguna sax ma aha oo kana uu tago dhmacaadaanahay kana uu dha macaadaanahay waxyaalaha asaga ah waxyaalaha dembiga kabaa'irta ay ka mid tahay waa been marka koobaad laba waa xoolo xaqa aqdarri lagu qaadanayo saddex waa laba wajiilamimo naqa qof baa tahay marka dhaqankaasi wuxuu iska noqday dhaqan la caadaystay oo dad badan ay si caadaysteen kaasna wuxuu leeyahay ana macag kana wuxuu leeyahay macaadaanahay kana wuxuu leeyahay macaadaanahay ila akhirihi marka ilahay laga baqo wey subxaanah qaala xadaanii xarman bnu yaxya qaala akhbarana ibnu wahbin akhbarana yuunus can ibni shihaab azuhri qaala xadaanii saciid ibnu musayabin can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allah aleyh waalih wasalam waxadaanii zuhayr bnu xarbi xadaana jariir can cumaarata bni qacqac can abi zurcata can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi tajiduuna waxaad helaysaan min shari nnaas dadka kuwa ugu shar badan dal inuu ka mid yahay laba wajiinaan alladii yaati haulaai biwajhin haulaai biwajhin munaafiqiinta lagu caayay mudabdibiina bayna dalika laa ilaa ulaai walaa ilaa haulaa ayaa lagu caayay munaafiqiinta labadaas u dhexeeya xagga iyo xagga muslimiinta iyo gaalada baabu taxriimu اlkadibi beentu xaaraannimadeeda wa bayaani maa yubaaxu waxaa la banneeyey minhu beenta inta ka bannaan iyo waxyaalaha beenta daahirka eh laakiin bannaan ayadana waa la cadaynayaa maslaxadeeda ay weynta mafsado lagu reebayo maalan ama tawri ay tahay xadaanii xarmana binu yaxya qaal akhbarana ibnu wahmin akhbarana yuunus an ibn shihaabin akhbarani xumayd bin cabdiraxmaan bin coof ana umma hooyadiis xumaydkaas ibn cabdiraxmaan bin coof hooyadiis ummu kalfuun aheed ummu kalfuun bintu cuqba ibn abi nuucayd gabadhaasi zubayr bin cawaamna waa soo maray zayd baa u horreeyal zayd bin xaarifa ayaa u horreeyey oo laga dilay ummu kalfuumtaas marka kadibna haddana zubayr bin cawaam baa guursa waa furay cabdiraxmaan binu cawf baa u dambeeyey waa kan xumayd bay u dhashay cuqba bin abi mucayd ninkii la dhihi jiray ee amawiga ah ayaa dhalay wa kaanad gabarh qiimo badan oo min almuhaajiraati اluwal gabdhihiisi ay jirooday mar horeba islaamnimada darteed maka oga yimid bay ka mid taheed allaatii gabdhihii baayacna nabiya nabiga baycada iyo heshiiska ee dhaarta la galay inay diinta ku garab istaagayaan oo macruufka adeecayaan ahbaratku gabadhaas waxay u warrantay wiilkeedii xumaydaha annaha samicad waxay maqashay rasuulallahi sala allah aleh wasalam inay maqashay wahuwa rasuulku yaquulu leh laysa alkadaabu beenanaha dembiilaha ahee lacanada ku dhacday alla lacnatula cala leeyahay ee dembiga weyn ee kabaa'irta ah ma aha ka mid maaha alladii midkii beenala maaha yusluxu bayna annaasi dadka dhexdooda heshiisiin wayaquulu khayran khayr ku hadli wayannii ee yarwii wayanqul sheegaaya khayran khayr sheegaaya laba qof buu khayr u kala sheegayaa waa laba qof oo isku dhacday buu raba inuu heshiisiiyo maanta waa iska yartahay islaaxu daati albayn dadka isku dhacsan in la heshiisiyo way iska yar adkaatay baryahan dambe namaamada iyo iskudirka iyo isku hurinta badan marka waxaaba la ogol yahay been inaad ku heshiisaysa labada qof kanaad u tegaysaa waxaad leedahay maxaa ku haya hebel baa hadda ka imaadayoo wallahi wuu ku ammaanayey uu ku ammaanayey oo xumaan kuuma qabo oo wixii uu kugu yidhin uu ka qoomamaysnaayo ilaa akhirihi kii kalaasaa ku dhehaysaa markaasoo mid walbaba hoos u dhacaya caradiisii iyo xiqdigiisii iyo xumaantiisii labadii qofoo isku dhoolo caddayn baa isku keenaysaa taa marka been ma ahe waa ixsaan wallahu yuxibu lmuxsiniin muxsiniinta ilahay waa jecel yahay samafalaa tahay nin dad u kala qaadaya khayr iyo wanaag iyo ummadda mujtamaca isu keenaya walaalihii qoomay taas waa midda fiican ee la jecel yahay weeyaan qaala bnu shihaab wuxuu yidhi walama asbacma maqal buu yidhi yurahasu wixii la ruqseynaayo fii shayin wax mima yaquulu naas dadka waxay dhahaan kadibun been waxyaalaha beenta ah wixii oo la ruqseeyey ma maqal wuxuu ka warinaya gabadhii umukalfuum ila fii alaain saddex shay ayaa la ogol yahayoo beena kow alxarbu dagaalka alxarbu khudca dagaalku wasidiisa waa khiyaamo iyo isjallafateen iyo maarata isdhakrimi wey isdhagraayo marka haddaad been aad gaalkii ashayseen aad ku dhagarto ee xarbiga ay dagaalka naga dhexeeyey waxaa weeyaan si aad oga faa'idaysato dhibaato mala beentaas walislaaxu bayna annaas dadka dhexdiisoo la heshiisiiyo ood been ku heshiisana ayaduna waxaa weeyaan dhibaato ma laha bale waa ajir baa lagaa siini wa xadiidu rajuli ninka sheekadiisa imra'atow naagtiisa u sheekeeya wa xadiiulmar'ati gabadho sheekadeeda zawjaha ninkeeda kada u sheekaysa ayadana way bannaanta oo beena ugu sheekayso maxaana ninkii inuu gabadhiisii xogow xaaskiisii baan ujeednaa jeednaa gabadhe dad baa qaar gabadh gabadhaha dadka soomaalida kala duwan yani xaaskii iyo ina iyo gabadhii iyo reerkii qaar baa iska dhio ciddoo dhanba ku magaca marka ninka xaaskiisii oo u sheekeeyo ama gabadha oo ninkeedii been ugu sheekaysaso say u qanciso u raaligeliso maxaba iyo jaceyl oga keento ayay been ku hurguftay taas weeyaan oo waxba dhibaataa mala wixii calaaqadii iyo mawadadii iyo maxabadii iyo reerkii xidhiirkiisii ficilaasia qurxinayo oo wax kale oo mafsadaana aan wadanin xuquuq markaa lagu duudsinayana aan ahayn xuquuq aan lagu duudsinaynin waxba dhibaataa malaha ah, laakiin haddaad xuquuq ku duudsinayso mar walbaba aad ku hayso dadoo dhan adaa kugu jeclahay gacantayda waxba kuma jirta mooyaane waxna aad hayso gabadhana xaqeeda aad duudsiso taa way middaa la ogoleen lama ogolo middaa iyada ayib marka masalatu islaax fiiri heshiisiinta iyo islaaxa dadka dhexdiisa la heshiisiinaayo maxaa la ogolaaday been xataa waa la ogolaaday reerkii iyo gurigii inuu deganaado deganaanshihiisii xataa been in lagu dejiyo ayaa la ogolaaday xarbadii iyo gaaladii iyo diinta difaaceedii gaalkii markaad la dagaalamayso diintii inaad iyo gaalkii aad kula dagaasho xataa shay been ka u sheegto intaas marka waxaa weeyaan mafaasidda ka dhalanaysa beentaasi waxaa ka weyn maslaxada ka imaanaysaa ka weyn marka kol hadday maslaxadu raajixo tahayna mafsadada kale dhib ma laha culimmadu marka waxay leeyihiin eh, beenta ayada laogol yahay waa been calaa daahiri ah sida daahirkeeda ah kuwana waxay le maya intaad tawriyaysan karto tawriyayso intaad tawriyaysan karto waxow sarbeeba been yar sarbeeb oo qofkana si uu u fahmay adna si aad u wadato oo aad beenta kaga cararayso oo waxaa soo aratay alkadibu eh, muxuu ahaa eh, almacaariidu manduuxa lilkadib ah, sarbeebyuhu waxay inta badan kaa yadleexinayaan beentii qayaxneed taas inaad samaystaa kuu fiican bay qaar ra yidhaahdeen laakiin xadiidku daahirkiisa waxaa weeyaan inay bannaan tahay bal facalahu kabiiruhum iyo inii saqiimin iyo ayatuha alciiru inakum la saariquuna iyo dadkaasoo dhan arrimahaasoo dhan baa loo deliishanayaa قال xadثna cمر الناقل xadثna يعقوب بن إبراهيم بن سعد xadثna أbي عن صالح بن kaysان xadثna محمد بن مسلم بن عubaydاللahi بن cabdاللahi بن شiهاaب hada الإسناad miثlه qaal غayra أna fي xadiiثi saalx waa ku sugnaa وaqaalad waxay tihi gabadhaasi umu kunfuum bintu cuqba la yidhaahdo walam asmacu ma maqal hadalka ibnu shahaab ma lehee gabadha hadalkeedii wey ma maqal yurakisu asagoo ruqseynaya nabigu fii shayin wax oo mima yaquulu naasa dadka waxay ku hadlaane been lagu magacaabo ila fii alaain unbuu ruqseeyey bimili maa jacalahu yuunus yuunus siduu uu ka yeelay wax lamid ah ayaa gabadhii loo yeelay min qowl ibni shahaab yuunus isagu wuxuu ka dhigay hadalka hadal ibni shahaab uu ka yeelay saalixna wuxuu leey maya waa hadal ummu kunjuum bintu cuqba bin abi wey waa mawquuf weliba suuratu marfuuc xumbaarsanoo lam asmachu yurakhisu nabiga calayh salaam fii shay marka marfuuc ila nabiy buu u ekaanaya ama u noqon qala wxadaanah camru naaqid bnu bukayr qala xadaana ismaaciil bn ibrahim bn curayata bn miqsam ahbarana macmar bn raashidin can zuhri moxamed bn muslim bihada isnaad ilaa qowli laga gaaro wanamaa khayran qofka khayrka dadka u sheegaaya ee khayrka labada qof ee iskhilaafsanaa ayuu khayr u kala naqlinaya taa waxayd naqlu bayna naasi mxuu ahaa naqlu lkalaami bayna annaasi cala wajhi ifsaad maxaa la dhahaa dadka dhexdooda wararka loo kala qaado inaad ku sii huriso adoo rabo namimaa la yidhaahdaa laakiin haddaad khayr u kala qaadayso ood wanaag u kala qaadayso walow beenba ad adeegsatideen waxaa la dhahaa islaax baa la yidhaahdaa walidaalika waxaa lagu dhihi karaa maalan googa maxaa dihi ya hagallama dihi maxaa kaloo la dhahaa ya alqaz bay dhahaan kutub alfiqiga iyo culammadu been ajir lagaa siin iyo run dembi iyo diihaalo aad kaa soo gaarayso oo kabaa'ir ah kabaa'iru dunuub ah run lagu naargeli iyo been lagu janno geli ya beenta lagu janno geli waayo waa kee ajir lagu heli waa kee oo dadka markaa ku islaaxinayso soo ma haye waxaa kuu timid runta qaar baa waxay dhahaan run waxaas lah baa jirta soo ma run waxa lah baa jirta wax foolxun intay sheegaan taas lama rabo marka runta xunna waa runta dadka laisku hurinaayo adi waba kuma daraysid kan waaad ka maqashay baad la ordi ka kanaad u geyni kan waaad ka maqashay lasoo ordi kanaad u geyni waba kumaa darin laakiin waa run dembi iyo dihaale iyo kabaa'ir kabaa'iru dunuub namiimaba la yidhahdaaba ah, namiimaa la yidhaahdaa qofka waxaa dhaqan ka dhigtana wax fiican maaha waa dhaqan aad u xun oo qariban dhaqanka noocaas oo kalea xataa haddii adiga ah, hataa aan eh, eh, aad u aragto inuu ifsaad keenaayo inaad iska qarisaad fiican walow waad bili qofkii yuru kudhihin qaribe iska qaris maxaad ka faa'iidaysaa saa darteed bay alimaam alxasan albisri baa waaa loo yimid nin baa u yimid wuxuu yidhi hebel baa waaa waxaa kugu lahaa markaasu wuxuu yidhi amaa wajada shaydaanu rasuulan hayraka waryaah shaydaan rasuul aan ahayn ma waaye qof uu soo dirsadoonshaydaan qof uu soo dirsadon adiga ahayn ma waaye buu yidhi isagay bu ku dabagedinayaa marka waxay kaloo dhahaan man nama ilayka nama canka ninkii war kuu keena warna wuu kaa geyn asagaba hadduu war kuu keenay oo namimo ku keenay isagana war jawaabtaaduu sugayaa waxaad tidhahduu la boodi la ordi sidaas weeyaan qala وxadaثnaه cmr naqi xadaثna ismاعيil بن ibrahim akhbarana macmr can الzuhri bhada الisnaad ilى qwlih wanama khayra walam yadkur ma bacdah baabu taxriimu الnamiima namiimada iyo isku dirka dadka xaaraannimadeeday ku saabsan tahay ukhuwadii walaalnimadii oo la burburiyay noqonaysaa xadaana moxamed bn muana wbashaar qaala xadaana maxamed bn jacfar xadaana shucba samictu aba isxaaqin yuxadiu can abi laxwas salaam bn sulaym alxanafi can cabdilaahi bni mascuudin radi allahu canhu qaal wuxuu yidhi ibn mascuud ina muxamadan sala allahu calayh ali wasalam rasuulkeenni kariimka ahaa qaala wuxuu yidhi alaa unabi'ukum mayaanan idiin sheegaynin man cabah cabah wax la yidhaahdo iyo namiimatu namiimada laydhahaa cadah alqaalatu ay almaqaala waa oraahda baynannaasi liifsaadi bayna annaas alqaalatu waa oraahda dadka kala geynaysa wey alqalaalatu oraahda kala geyn weeye baynannaasi dadka dhexdooda kala geynayso ayaa la dhaacada cadah waina muxamadan sala allahu calayh wasalam rasuulkeenna qaala wuxuu yidhi ina arajula ninkuu yasduqu run buu sheegi xataa yuktaba sidiiqan run badanoo ayaadkiisa loogu qoraayo darajatu sidiiqiin baa lagu qori wayakdibu been buu sheegayaoo beenta wuxuu wadaba markaas ku caanbixi xataa yuktaba kadaaban beenaala loo qorayaa marka runta qofka hadduu barto oo wanaagga u isticmaalo waxaa weye daraju sidiiqiin baa lagu helaa sidiiqiintana waa darajada ambiyadaba ku xigtaba afulaika aladiina ancama allah calayhim min annabiyiin wasidiiqiin baa la yidhi baabu qubxi lkadibi beenta xumideeda iyo foolxumadeeda waxusni sidqi runta wanaageeda wa fadlihi fadlu sidqi runta fadliga iyo ajirka lagu helo xadaana زuhayr bn xarb cuثmaan bn abi shay وisxaaq bn ibrahim qaala isxaaq barana وqaal aqraan xadaana jahir can mansuur can abi waayl shaqiiq can cabdillahi bn mascuudin qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam nabiga wuxuu yidhi ina sidqa runtu yahdii qofka waxay ku hanuunisaa ila lbiri biriga fiiri waa barakatu sidqi yanii daacadu waxay leedahay barako macaasidana waxay leedahay shumi shumi iyo baasaysi bay leedahay macsiyada macsiyihii sii dhali sii dhali sii dhali sii dhali daacaduna daacaysa dhashaa ilaa jannada ku gasho ina sidqa yahdi qofka waxay ka hanuunaysaa ila albiri biri oo ismi jaamica ah oo khayrka o dhan ah waina albira biriguna yahdii ila aljanna jannu kugu hanuunood ku geli waina arajula ninku wakada almar'a layasduqu run buu sheegay xataa yuktaba sidiiqa run badana ilaa loo qoro waina alkadiba beentu yahdii ila alfujuuq faajirnimo iyo dunuub waaweyn oo kale ayuu qofka leemaa qofka duu been barto wax kaleo dhan oo dembi ahna wuu ula imaanaya ah, lanno beentaas waxyaalo badan buu u mari waxyaalo badan buu u maraya beenta ayada oo ku gaari oo dembi oo kabiira ah iyuu beenta ku gaari waina alfujuura faajirnimaduna yahdi ila nuuri naarta ayay qofku hanuunaysaa ina alabraara lafii naciim waina alfujaara lafii jaxiim wey waina arajula laga qofku been buu sheegaya xataa yugtaba ilala qora kadaaba beenaale ayaa loo qoraya markuu beentii uu wado oo wada wado marka dambeyntiisa waxay noqonaysaa xaddoof markaas haddeena waxaa lagu qoraya daftarka iyo faylkii beenaalayaasha ayaa lagu daraya xadaana abubakr bn abi shaybata whamaad bn sariy qala xadaana abu wsalaam bn sulaym can mansuur bn muctamir can abi waali shaqiiq can cabdillahi bn mascuud alhudami radi allah canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabigu wuxuu yidhi ina sidqa runtu birun sidqigu sidiisuba waa biri waa silanfal waa khayr waa daaco ina albira biriguna yahdii qofka waxay ku hanuunisaa ila aljanna janno oo jannada u gala biriga wain alcabda addoonku layataxaraa wuxuu ku dadaalaa sidqa runta beentuu iska ilaali intuu iska ilaalin karo runtu ku dadaali ku dadaali ku dadaali xataa takuuna sajiyatan lahu waxay u noqonaysaa dabeecay u noqonaysaa xataa yugtaba ilaa la qora cinda allahi agtiisa sidiqan run badana loo qorayaa wasidqu munjaad runtu waa lagu badbaadaa runta waa lagu badbaadaa qisas fara badan baa la sheegaa qofku intuu run sheego runtiisa uu ku badbaaday marka dambe nin baa jiray baktiyihii bani umaya miyaha bacd alumaraa oo aad u adhib badnaa xajaaj binu yuusuf iyo ayaa wiile u dhalay ayaa dhibaato sameeyey waxaaba lagu xukumayba in la dilo marka way dhunteen gurigii bay ku dhunteen sariirtii hoos ka galeen aabbahoodna weligii been ma sheegin macruuf weeye meel walbaa laga raadiye waa la waayey duqi baa loo yimi la wiilashaada awe oo kuwaas sariirta ku jira dil bayna ku xukuman yihiin daayaa la yidhi faraha ka qaada carruurtii baa ku badbaadeen way wainalkadiba beentuna fujuurun waay waa faajirnimo iyo dembiye waaweyn wain alfujuura dunuubta kabaa'irta ay haddii ila naar bay qof ku hanuunisaa wain alcabda la yataxara alkadiba been buu ku dadaala xataa yuktaba kadaaba ilaa beenaalayaal uu qoro qaal ibn abi shayba fii riwayati can nebi sal slam qaala raximah اllah xadaana muxamed bn cabdillahi bn numayr qaala xadaana abu mucaawiya wakiic qaala xadaana axmed sulaymaan xa waxadaana abu kurayb xadaana abu mucaawiyata xadaana axmed shaqiiq bn salm abu waa'il can cabdilaahi qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alay ali wasalam nabigu wuxuu yidhi calaykum bisidqi war runta ku dadaala oo laazima faina sidqa runtu yahdii ila albiri bay qofka ku hanuuninaysaa qofka hadduu run iska isticmaalo marka dambe ehlukhayr buu iska noqon waina albira yahdi ila aljanna jannadii ku hanuunin wamaa yazaalu rajulu yasduqu inuu run sheegay kala suuli maayo wayataxara sidqa runta uu ku dadaali xataa yuktaba cinda allahi sidiiqa ruun badana ilahay u qorayaa waiyaakum walkadiba beenta iska ilaaliya faina alkadiba yahdi ila alfujuur faajirnimo iyo dembiga ku horuunaysaa carruurta waad aragtay markay been bartaan wax walba marka dambe salaaddii uu tukanin waan tukadadhi waxbarashadii aadamuhi waan aaday marka dambe tuuganibu haddana bilaab wax kalou sii wadaya marka marka horeba beenta in lagala dagaala fiican oo la yidhaha beenaan sheegin run haddaa sheegta waxba lagu yeeli mahayo beenta uuna ku gabanin oo gaashaan ka dhiganin faina alkadiba yahdi ila alfujuur wain alfujuura faajirnimadu yahdiu ila naari bay qofka ku hanuunisaa wamaa yazaalu rajulu ninka kama zuulo yakdibu inuu been sheega wayataxara alkadiba beenta uu ku dadaala xataa yuktaba ilaa la qoro cinda allahi kadaaban beenaale ayaa loo qoraya khalaas qofka halkaa lagu qora u dhowata qaala xaddaana min jaabir alxaaris itamiimi akhbarana ibn muslim cali bn muslim xaw xaddaana isxaaq bn ibraahim alxandali akhbarana ciisa bn yuunus bn abi isxaaq asabeeci kilaahuma cala axmash bi hada isnaad walam yadkur fii xadiidi ciisa ma sheegin wayataxara sidqa wayataxarar kadib intaama sheegin wa fii xadiidi muslim xataa yaktubahu llah ilahay baa u qoraaya baabu fadli man qof fadligiisuu ku saabsan yaha yamliku nafsah naftiisa hanan oo naftiisa xakamayn oo ka adkaan cinda alqalad markuu cadhoodo qofku markuu cadhoodo naftiisa qaban kara qofkaasa fadligiisa laga hadlayaa wa biayi shayin shaygeebuu yudhibu ku tagsiin karaa qofku ama yadhabu ku tegi karta alqaladu cadhow qofka cadha hadday qabato muxuu cadhada ku baabi'in karaa oo lagu daaweyn karaa caro ila waa cudur xun oo qofka soo galayoo xubnihiisi iyo jirkiisao dhan isbedel ku samayn foolxumada waana qofka markuu caraysan yahay hadii bishar laga qaado la sawiro hadhow mar uu firaxsan yahay dina la tuso wuu isla yaabaya foolxumada wejigiisa ka muuqata iyo si u tagayuro u bedelmay marka cudurka noocaasa daawadiisii baa laga hadlayaa caaw xadaana qutayba bnu saciid wcudmaan bin abi shayba walafdu liqutayba qaala xadaana jariir can acmash can ibraahim ataymi can xaarif bni suwaydan can cabdillahi bn mascuud qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay sl nabigu wuxuu yidhi maa tacuduuna araquub ruquub maxaad u taqaanaan oo ku tiraysaan fiikum dhexdiina ninka ruquub la ama qofka ruquub la yidhaahdo keed u taqaanaan qaaluu waxay dhaheen qulnaa waxaan nidhi alladii waa midka laa yuuladu lahu qofkaan ilmo loo dhalin ayaan ruquub u naqaanaa liannahu yartaqibu wayantadiru daa'iman xusuulu walad mar walba wuxuu sugi in ilmo uu helo marka ruquub suge yaa u taqaanaa qowla alladii laa yuuladu lahu midkaan ilmo weli loo dhalin kaas waya ilmuu sugaya mar walba qaala wuxuu yidhi laysa daaka min raquub sugaha dhabtaa ma aha ilma la'aan qofka hadduu uu noqdo adduunka iska cibaadaysan janno galo waxbaba ogama baahna laakiin raquubka dhabta ah alrajulu ladii waa ninka lam yuqadim aan hormarsanin min waladii carruurtiisa shayan waxba ninkaan ilmaba u saqiirin oo xagga aakharaba ilmaba uga horraynin kaasaa raquub la yidhaahdaa oo kowntigiisii kuwa maaragtay saqiirada ay u hormareen oo u shafeeci doonaan aan weli u gelin kaasaa raquubka dhabtaa kuwaan ilma helin maahee kuwa intuu ilma hele ilma hele ilmaaan u saqiirin kaa weeyaan walidaalika midka ilmaha u saqiiro ilmahaasi saqiirka wuu hormarsaday wuxuu ilahay u hormariyey wey qiyaamaha markii la gaaro ilmihii yalaba ku dhagaaya dhab hadduu abihi muslim ahaa laakiin dembiyo kale ula yimid ilmiba ku dhagaayay markaasu wuxuu le ilaahayow sii dayn maayo ilaa aad aabbahay jannada geliso ama hooyada jannada geliso orod baa waa loo ogolanaya shafaacadii isagoo jiilayu jannada la gelaya naam ama wiil ahaada ama gabadh ahaato ilma yaroo saqiirahoo kaa saqiiray oo aad ku sabirtay shardi waa inaad ku sabirto oo inna lilah wa inna ilay raajicuun tira ilahay ku xamdiiso guri baaba loo dhisaa baytlamdi la yihahdo baytlamdi magaciisa la yidhaahdo qaala wuxuu yidhi famaa tacuduuna asuraca maa tacuduun maxaad ku tirisaan asuraca legdin badane xoog badanaya u taqaanaan fiikum dhexdiinna xoog badanayaa u taqaanaan qaala wuxuu yidhi qulnaa waxaan alladii midka laa yasrucu rijaal ninka ragga ayna dhinaciisa dhulka dhigin marka la legdamaayo waa la legdami jiray waaga hore legdinta qofka aan dhinaciisa dhulka la dhigin midkaasa waxaa la yidhahdaa asurca marka la legdamaayo xoog iyo feedhoweyno ooma baahna tab bay u baahanta wax tab la yihahdo baahanta mid xoog badan baa qadaadka ugu horraynaya dhulka oo mid yar oo dhuuban intu ka garsudho oo qonof iyo muxuu ahaa sinsaaro u dadbo umaad arkaysaasoo dhulka ka daryaamay marka ayagu waxay dhaheen suraca waxaa u naqaanaa ninkaa dhulkiisa dhinaca dhulkiisa la dhigana la legdin qaala wuxuu laysa bidaalika kaas ma aha midka xaqiiqada ee xoog badana walaakinahu xoog badanahu aladii waa midka yamliku nafsahu naftiisa hanta cinda alqadadi cadhadateeda markuu cadhado qofka caradiisa soo celiya ee caradiisa xakameeya kaasaa waxaa la yidhahda xoog badane naftiisii amaaratun bisuug aheed shaydaankii rufaqadii wixii ku xeerraayoo dhan caradii qabatay ee intaasoo dhanba ay kicinayeen qofka bareega intuu qabtaa naftiisa hanta aan wax tallaaba qaadin kaasaa waxaa la yidhahdaa surcan xoog badane waalkaadimiina alkhayd dadkii laamaanaya jannada loo diyaariya waxaa ka mid a kuwa cadhadooda qariya celiya xadaana abubakr bin abi shayba wa abu kurayb qaala xadaana abu mucaawiya xa waxadaana isxaaq bin ibraahim akhbarana ciisa bn yunus kilaahuma can acmash bihada isnaadi mila macnaah qala xadaana yaxya bnu yaxya wcabdullah cala bni xamaad qaala kilaahuma qara'tu cala malikin can ibni shihaabin can saciid bni musayabin can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala اllahu alيh wasalam qaal layse shadiidu xoog badanaha daran bisurcati ninka daran ee xooga la mari karin kalabdinta badan ma aha inama shadiidu ninka adag alladii waa midka yamliku nafsuhu hanano qaban cidalqadama ku cadhaysan yahi xadaana xaajib bn waliidin qala xadaana maxamed bn xarbin can zubaydi maxamed bn waliid can الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة قالوا فالشديد أيما هو هدونا لقد بدنا حب بدنا ون شديد هين أيما هو وكما يا رسول رسول الله قال الذي ومثل يملك نفسه وأنا عند القبض عرض مركي قبضته ولذلك النبي عليه السلام ninkii ku soo celceliyey ii dardaaran laa taqdab saa ku celceliyey وxadaثna محamed بن الرافع وcبد بن حmayd جamيعا عن cبدالرزاق بن hmام أخبرna معمر xا وxadaثna cبداللhi بن cبدالرحمن بن بهلام أخبرna أبواليمان الحكم بن نافع أخبرna شعيب بن أبي حمزة الدينار كلاهma عن الزهري عن حmayd بن cبدالرحمن بن عوف can abi hurayra can nabiy sal la alay slam bimilihi mutaabacow xadaana yaxya bnu yaxya wmuxamed bn cala abu kurayb qaala akhbarana waqala ibnu cala xadaana amucaawiya can acmash can cadiy bni haabitin can sulaymaan bni suradin qaal istabba rajulaan laba nin baa caytamay cinda nabiyi nabiga agtiisa calayhi salaam fajacala axadumaa midkood wuxuu gudagalay taxmaru waa la kala dhig kulul yahay kuna waaba iska caadi midna wuxuu gudagalay taxmaru caynaah indhihiisa inay guduuteen oo dhicir gudaheeda dhiiga noqdeen kabadhiiga wa tantafiku ay barartay awdaajahu xoolmariidkiisa xoolmaridihiisa yani xididaha dhinacyaha mara waxaa la dhaha awdaaj la dhahaa markii neefka la gowracaayo xulquum iyo marii iyo awdaaj baa jirta fuqaadu ka hadlaan xuquumku waa majra nafas mariguna waa majra dacaam awdaajtuna waa majra dam saddexdaasay kala yihiin mid dhiigga ku qulqula midna neeftaa ku socoto sii soco soo socoa midna cuntadaana lagu lalmiyaa dawliskii way caloosha ku ridaayey saddexdaasaas garab socota marka ninkii isaga ahaa labadaasaa buuxsantay caradii darteed indhihiina wayba guduubteenba ah, waa isbedelay <clears throat> waxbaa shidaaya qaala rasuulu laahi sala allah alay slam wuxuu yidhi inii la acrifu waxaan garanayaa kelimatan eray iyo kelimo kooban low qaalahaa ninkan hadduu ku hadloo yidhaahdo ladahaba canhu uu ka tegi lahaa alladii kulkan yajidu uu helayo waxaan ka muuqda ee dhibaato iyo caro ah kelima hadduu ku hadlo uu shiiqi lahaa ayaan garan acuudu biاllaahi min ashayطaani اrajiim wataa kelimadii ka waran acuudu biاllaahi min ashayطaani اrajiim acuudu altaji waactasim billaah ilaahay baan magangeli oon ku carari min ashayaani baan ka magangeli shaydaanka arajiim la fogeeyey naxariis alla laga fogeeyey ina calayka lacnati lacanad ilaa qiyaamaha sugaya isku dhacday acuudu billahi min ashaydaani arajiim kelimada hadduu yidhaahdo cadha waad abaysaa walidaalika cad ku kar qof cadhaysan oo boodaayo tumanayo warshadaanka iska naar warshadaanka iska naar warshadaanka faqaala rajulu ninkiibaa wuxuu yidhi haddii loo sheego la yidhi warshadaanka iska naar wuxuu yidhi wahal taraa bi ma waxaad igu aragtaa min junuun wax waalle ah dadku waa isku egaya bini aadamka meel walba u joogo ilaa hadda waa marka war muwaalibad u aragtaa buu lehay shaydan kaskana markaad leedahay shaydaankiiba haddana waxaas af kusii gelinaya oo kusii kicin oo ley kadib miad waalan tahay shaydankana shaqadaas sii wata qaala ibnu alcalaa wuxuu yidhi faqaala whal taraa walam yadkur irajul dثna abu samة smعtu اأcmش qاal yquul samictu cabdi بn haabiti yquul samictu سulayman بn suradin qaal istaba rajulaan laba nin baa caytantay cinda النabiyi salى الlaه عalيه waslm nabiga agtiisa fajacala axaduma midkood wuxuu gudagalay yaqbabu inuu caroona wayaxmaru wajhu wejgiisa uu guduudanayo fanadara ilayhi nabiyu nabiga calayh salaam baa saa u fiigiyey faqaala wuxuu yidhi inii la aclamu waxaan ogaa kelimatan kelimo low qaalaha hadduu ku hadlo ladahaba cadaa canhu waxaan u ka tegi lahaa daawadaasaan hayaa buu nabig alay salaam qofkan isagaa lagu damin karo barasharkiisa iyo cadhadiisa acuudu billahi min ashayaan arajiim hadduu dhihi lahaa faqaama ilayhi rajulu ninkii ila rajuli faqaama ila rajul ninkii xaggiisa waxaa u istaagay rajulun min saxaabadii hadalkii maqlaayay minman samica nabiga dadka nabiga maqlaaya calayh salaam kamid ah u istaagoo faqaala ku yidhi atadri ma qaala rasuulu llah war rasuulka wuxuu kugu yidhi alay slam ma maqashay alifa mardow qaala wuxuu yidhi innii la aclamu waxaan ogahay kelimatan eray low qaalaha hadduu yidhahdo ladahaba daa canhu waxaanuu ka tegi lahaaye acuudu billayso acuudu billahi min shaytaan rajim dheh faqaala arajulu wuxuu yidhi amajnuunun turaani ow taraani mid waaranoo majnuunaad ii aragtaa waa cadamu tawfiiq tawfiiq min allah subxaana wa tacaala qofka dad baa dhahaya alxamdu lilah qaad baa ilahi waafajin acuudu billahi min shaytaan rajim dhihi markaasuu deena ku soo fiirin oo ku arki oo warkaada maqli وxadana abubakr bn abi shayba qaala xadana xafs bn qiyas can acmash bihada isnaad baabu khuliqa اlinsaanu insaan waxaa la abuuray khalqan abuur baa la abuuray laa yatamaalaku aan ishalan karin khuliqa linsaanu waa la abuuray khalqan xaalu yahay khalqigoo laa yatamaalaku aan ishalan karin abuurka insaanka la abuurayba wuxuu ka samaysan yahay inuunan iswada halan karin manaafidiisa iyo meelaha laga soo gale sheedaha ka soo gale duldulaadyada yaa badan sidaas darteed ismaba hanan karo sidaasaaba lagu abuurayba ah, macsuum man casamahu اllah qofku ilahay ilaaliyo uma ilaashan xadaana abubakr bn abi shayba xadaana yunas bn muxamedin can xamaad bn salma can haabitin ibn thaabit bn aslam dheh can anas bn malikin radi allahu canhu ana rasuula allah sala اllahu alayh waalih wasalam qaala wuxuu yidhi lamaa sawara allahu aadama nabi aadam markuu ilaahay sawiray ilan aadam hooyo caloosheed kama soo bixino ilmo yaroo soo koray oo had meel soo gaaray ma ahayn qof asagoo weyn oo lixdan dhundhunle situuna diraacan ayaa hal mar la abuuray saa loo saaxiyey markuu ilaahay abuuray dhoobadii maraaxisha kala duwaneed soo martay qur-aanku in badan ka sheekeeyey markii laga abuurayoo deena qalfoofkiisii saa loo toosiiyey naftuuna u dhiman tahay in lagu afuufo lamaa sawara allaahu aadama fi ljannati markuu ku dhex suureeyey tarakahu waa ka tegay alle maa shaa allahu an yatruka sawirkii baa loo daayey oo qalfoofkii iyo boodhinkii baa loo daayey faraha looga qaaday intuu ilaahay doono in loo daayo faraha laga qaaday nafta lagula afuufay markiiba fa jacala ibliis lacanahu allah malaa'igtu iska naxnoolaayo jannada dhexdood baa ugu jiray ilaahayse waa ogyahay caaqibadiisa iyo arrintiisa xun waa ogyahay jacala ibliis isagana niyad xumo iyo qalbi xumo weligii waa ku jirtay fa jacala ibliis wuxuu gudagalay yudiifu muu ku dulwareegaya ah. saasuu ugu dulwareegaya yanduru wuxuu fiirini maa huwa waxa cusub ee caalamka ku soo kordhay muxuu yahay suuradan loo yeelay walbahaar iyo cuqdad iyo xasadnimo balaaga kusii jirta falamaa ra'aahu markuu arkay ajwafa inuu yahay khalqi jawf leh carafa wuxuu gartay annahu khuliqa in la abuuray khalqan xaaluu yahay abuur laa yatamaalafu ashalan karin waxba dhibmalaabay ka soo ma ahaa kan waxaa weeyaan intaas oo manaafid iyo duleela leh meel laga maaragta laga galo waa la heli meel laga galo waa la heli markaasaa dee waa kan afkii intaas oo dhibaata ay wataa iyo carabkii indhihii waa kan intana waxaanay wataan oo dembi ah buu ku sallidi dhagihii intaasoo dembi buu ku sallidi meelahana afka buu ka geli khayaashiinta iyo samaclaarku ka geli wadnuhuba u dhiciba hadduu rabo majara dembi dhiigga buu raaci meelo tuubayanu ku socduu samaystay markii uu lacnadda ku dhacday marka mar horuu sahanka ibliis sahankiisa waa fogaa abuurka aadam aabbahin aadam oo weli naftu u abuurin ayuu sahanka sii samaystay niyad xumada iyo qalbi xumadiisa halkaasay ka bilaabatay rabbina waa arkayaa subxaana waa og yahay xadaana abubakr bn naafic xadaana basin xadaana xamaad bihada lisnaad naxw baabu nahyi waxaa la iska reebay can darbi lwejhi haddii wax la garaacayo wejiga inaan lagu dhufanin oo la garaacin nabar lagu dhufanin xadaana cabdulahi bn maslamata bn qacnab qaal xadaana almugiira yacni alxizaami can abi zinaad cabdulahi bn dakwaan can nacraj can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay ali wasalam wuxuu yidhi idaa qaatala axadukum akhaah walaalkii markuu xadkii la dagaalamaayo ama xad iyo qisaas wax laga oofiraayo ama nabar laga oofiraayo falyashtarib ilwejh wejiga ka fogaado wejiga waa xubinta waxay dhahaan waa cudwun latiifun xasaas oo aad iyo aad u jilicsan xubno muhimna way ku yaallaan oo indhihii ay ka mid yihiin marka wixii gaadhana jirka intiisa kale waa ba saari kartaa oo mara asaarta iyo sima u qarin kartaa wejiga laakiin lama qarin karo xadaana camru naaqidu zuhayr bn xarb qaala xadaana sufyaan ibnu cuyayna can abi zina bihada isnaadi waqaal ida daraba axadukum axadkii markuu garaacayo fijiga ka dhowrsado xadaana shaybaan bn faruuqa xadaana abu cawaanata can suhayl bin abi sal can abihi can abi hurayrata can nabiyi sala اllah alيh ali wasalama qaal ida qaatala axadukum ahaah walaalkii markuu la dagaalamayo dagaalka caadiga ah ama eh, xadduudii laga ofinaayo falyataqir wajha wajhiha ka dhowrsado xadaana cubaydulahi bn mucaad alcambari qaal xadaana abi mucaad xadaana shucba can qataada samica aba ayuubin yuxadiu can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi idaa qaatala axadukum akhaahu markuu la dagaalamaayo falaa yaldamanna yuunan dhubaaxnu dhufanin alwajha wejiga قال xdثna نصر بن علي الجهضمي xdثna أbي xdثna المثنى و xdثna محمد بن xاتم xdثna cبدالرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيid عن qتاaدة عن أبي أيوب الأنساري can abi hurayrata qaal qaala rasuulu lahi sal اlah alيه wasalam fii xadiidi ibni xaatim can اnabiyi qaal sal اllah alayh ali wasalam ida qaatala axadukum akhaah falyashtarib alwajdahu faina allaha ilaahay khalaqa aadama aadam wuxuu u abooray calaa suuratii qofka wejiga laga garaacayo suuradiisii iyo aadam ka abuur binu aadamku waa isku wada suuro wejigaasi arkayso intimahan ahayn ee mudawarka ee manaabit shacri iyo timaha ka fog yahay ee halkanna duulkiisa iyo cardigiisa cardigiisuna min aluduni ila aluduni duulkana min bambati shacri ila dahni intaasa suuradaasa aadamaha waa isku wadeegyahay daanyar buu ahaa iyo wax buu soo maray iyo seenta wax ka jira male suuradaas hadda qofka la garaacayo wejiga laga garaacayo uu leeyahay tabtaasuu aabbahood aadana lahaa ee wejigaha garaacina suurata abiihi haka leexinin haka hadlaynina qaala xaddaana maxamed bin muana xaddaana cabdsamad macaani kale lamiirkaasa lasku haya laakiin kaas macnaha tafsiirkaa un qaado xadaana moxamed bn muana xadaana cabdusamad xadaana hamaan qaala xadaana qataada can yaxya bn malik almaraaqi whuwa abu ayuubi weyaan can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala اllah alيh ali wasalam qaal ida qaatala axadukum akhaah axadkii markuu walaalkii la dagaalamayo falayshtarima wajh wajha ka dhowrsado baabulwaciidi shadiidi waciidka daran iyo goodiga daran liman qof loo goodiyey cadaba naas dadka cadaabi bihayri xaqin qofka dadka cadaabaya xaq la'aan ku cadaabi qofkaasi waciidka daran ee loo goodiyey ayuu ku saabsan yahay biqayri xaqin muqiim haddii xaq ay jiraan qisaastii xuduuddii muxuu ahaa ta'diibkii arrimo badan baa jiraan laakiin tacdiib looma ogol xaq la'aan qala xadana abubakr bin abi shayb xadana xafs binu qiyaaf can hishaam bn curwata can abi can hishaam bn xakiim bn cisaam qaala qaalada ayaa wata curwa wata can hishaam bn xakiim bn cisaam qaala curwo wuxuu yidhi mara hishaam binu xakiimkan aan ka warinayo wuxuu soo maray bishaami shaam asagoo jooga calaa unaasin dad buu soo maray xakiim ibnu hishaamkan hishaam ibnu xakiim ibnu xisaamkan oo xakiim ibnu xisaamkii saxaabigaa taqaanay wiiluu dhalay weeyaane isagana waa saxaabiye marra bishaami wuxuu soo maray shaam waddanka shaam la yidhaahdo ee falastiin ilmuxtalla ay ka mid tahay iyo urdun iyourdamada suuriya iyo shaam isku dhihi jiraye calaa unaasin dad buu soo maray waqad uqiimu dadkaasoo la tuuray fi shamsi qoraxdii qoraxdii baa la tuuray qorax kulul oo dhacaysa ayaa la dhex istaajiyey wa suba calaa ru'uusi madaxana waxaa lagaga shubay azaytu zayd zaytu saytuun saliidda saytuunka oo hadday kullaato iyaduna dab ah iyo qoraxda kulleed baa laiskugu daray faqaala wuxuu yidhi hishaam binu xakiim maa haada waa maxay dadkan saliidda lagu shubay gaaska ee haddana qoraxda la dhigay qiila waxaa layidhi yucadabuuna waa la cadaabaya waa la imtixaamaya waxaa lagu edbinaya fi lkharaaji fii cadami dafci lkharaaj kharaajkii bay bixin waayeen gaalo weeyaanoo kharaajkii kharaajka waxaa la dhahaa maa yuukhadu min aldaraa'ibi min alardi dhulka wixii laga qaado dhulka iyo kharaaj la yidhahdaan jizyaduna waa qofka dushiisa iyo raqabadiisa iyo madaxiisa laga qaado marka yucadabuuna fi lkharaaj kharaajkii iyo xoolihii dhulka kasoo baxaaya beerihii muslimiintu zakay bixinayaan gaalada muslimiinta ku hoos nool ee xukunka muslimiinta ku hoos noolla kharaaj baa laga bixin magaca loo bedelaya marka kharaajkii bay bixin laayihiin faqaala ila kharaajkaa laga qaadayana ammaankoodii iyo naftoodii iyo maalkoodii iyo cirdigoodii iyo difaacoodii iyo dowladda alla wax alla wixii masaalixabay ku nool yihiin haystaan marka waa inay ka qayb gashadaan maalgelinta faqaala wuxuu yidhi amaa inii samictu rasuul allah nabiga calayhi salaam baan maqlo yaquulu leh ina allaha alla yucadibu aladiina kuwii buu cadaabaa yucadibuuna cadaaba fi dunya addunyada kuwa addunyada ku cadaaba aakharu ilahay ku cadaabaa marka nimankan sii daaya haddii khiraajka si kala loo ciqaabi kara laakiin inaad gaas ku shubto sayid ku shubto qoraxta istaajiso lama ogola cadaabta ina naar laa yucadiba ila rabu naar ilahay inba wax ku cadaaba xadaana abu kuray maxamed bn cala xadaana abu usaama can hishaam can abihi qaal mara hishaam binu xakiim binu xisaan baa wuxuu soo maray calaa unaasin marka wax dadka dul maraayo oo soo kor maraya waa hishaam min alanbaat dad wuxuu soo maray min alanbaati qotidii ka mida bishaami shaam beeraha ka falan jirtay anmaadku jamcu namadi wayaanoo namaddigana waa dadka fallaaxiinta beeraha kuwa fasha dhulkaysa jeexayaan oo wax ka soo abuurayaan kasoo beerayaan shaam beeralaydii shaam oo muslimiintii dee xilliga cumar binu khadaab ah, arraboo dhan ay qabsatay ku galay qad uqiimuu fi shamsi qoraxda la istaajiyey faqaala wuxuu yidhi hishaam maa sha'nuhum kuwan xaalkooda muxuu yahay oo sida loogu cadaabi maxay mutaysteen qaaluu waxay dhaheen xubisuu waxaa loo haystaa loo xabaasay fi ljizya jizyadii bixin layihin tii horena kharaaj beed jizyadu waa xoolaha laga qaadayo qof walbaba qof walbaa laga qaadayo calaa kulli xaalinin qof kastoo qaangaara faqaala hishaam baa wuxuu yidhi ashhadu waxaan maqhraati ka ahay la samictu rasuula allah sala allahu calayh waali wasalam nabiga inaan maqlo yaquulu leh ina allaha yucadibu aladiid kuwii buu ilaahay cadaaba yucadibuuna cadaaba annaasa dadka fi dunya dadka adduunka dadka ku cadaaba ee cuquubada adag iyo xabisyaha adag iyo cadaabta adag mariya jirdilka adag ku sameeya ilahay baa cadaaba qaala xaddaana abu kurayb qaala xaddaana wakiy wa abu mucaawiya xa waxaddaana isxaaq bn ibraahim akhbarana jariir kulluhum can hishaam bihada alisnaad wazada fii xadiii jariirin qaala waamiiruhu yowmaidin cumayr binu sacd nimankaa shaam la cadaabayo waxaa amiir u ah magaaladaas oo xukumo xukunka ka soo fulay amiiruhum yowmaidin cumayr binu sacad buu ahaa calaa falastiin filistiin waddanka la yidhaahdo waa baytulmaqdis wamaa xawlaha yaa filistiin ay deganeen oo iska lahaan jireen min qadiimi zamaan weligood bay joogeen dad soo galaja ma ahaen fadakhala calayhi wuu u galay hishaam ninka la yidhaahdo binu xakiim amiirkii oo cumayr bnu sacaday buu u galay faxadaahu xadiid kale u sheegay faamara bihim wuxuu amray cumayr isla markiiba in la sii daayo faullu ullu waa la sii daayey <clears throat> dad waxay ahayn haddii nas iyo xadiid loo sheego markaaba hore ka qaatay annagoo asuduu akhrinayna maantoona madaxdeenna xadiid iyo diin haddii loo akrinaayo ilaa man wafaqahu allah waxaa la weeyaa damba kama sii lahaa ayagu waxaa wey haddii dembi galaan madax ha ahaadaano ka dhaco laakiin markii la xasuusiyo l war nabiga khalaas way istaagi jireen aad bay ugu weyneed qur-aanka iyo sunnada iyo diinta ilaahay xadaanii abu daahir axmed bnu camar akhbaranaa ibnu wahmin ahbaranii yuunus can ibni shihaabin can curwata bn zubayr bn hishaam bn xakiim wajada rajulan nin buu arkay wahuwa calaa ximsin wajada rajulan buu helay oo u calaa ximsi ximsi meesha la yihahdo madax ka ahaa waddankaasi suuriya bay hadda ka mid tahay xims ninkaasoo yushamisu wuxuu qoraxaynayaa naasan dad buu qoraxda ku gubayaa min annamadi beelalaydii ka mida fii adaa'i ljizyati jizyada bixinteediibuu ku ciqaabaya inay bixi waayeen bixiya haddii kale waa inay cadaabi faqaala wuxuu yidhi hishaam maa haadaa waa maxay ninkan iyo dadkan inii samictu rasuula allah nabiga calayh salaam baa maqlo yaquulu in allaha yucadibu aladiina yucadibuuna naasa fi dunya baabu man amara baabu amru man mara bisilaaxin qofkii hub la soo gala fii masjidin masaajid ow suuqin suuq aw hayriha min almawaadici aljaamicati linnaas meelaha dadka jamciya iskugu imaadaanee kulanka dadka ku badan yihiin ninkii la soo maraa wax hub ahoo af leh an yumsika inuu qabtaan la amray binisaaliha afkeeda tooribaad wadataayo galkii bay ka soo baxdo fiidii ka soo baxday fiiddaa ayadaa ka warhay ah, meelaha qaar qaarkood masaajidda iyo ila soo galaan waa khatar bay geliyaan dadka ku mudi karaan dayib leeb buu wataa waran buu wataa ul buu iska wataa oo garabku gashay suuqina wuu dhex marayaa mar qaarkood waa ku laafuuraya oo gadaashiisa yuusaa ugu tuurtuuraya waxaasoo dhan taxadar la'aan wey inaad taxadarto qofka muslimka ah u kas iska dhaafee xataa ka ma'an inaad ka gaashaamato ayaa la rabaa marka horba ad taxadar la imaato oo hadhow deena kuma adkeenin iyo raalli how iyo qof xanuunsaday ayayna noqonin xadaana abubakr bin abi shayba waisxaaq bn ibraahim qaala isxaaq abarana waqaala abubakr xadaana sufyaan bn cuyayna can camr samica an yaquul mara rajulu fi masjid ninbaa masaajidka soo maray bisihaamin leeb buu la soo galay leeb leebtada wax waxay ahaan jirtay waa fallaarihii oo kale bir afkainti loo geliyo la sumeeyo gaalada lagula dagaalami jiray ninkaas leeb buu la yimid waa samafaloo inuu qaybiyo tabarucaad wey leeb buu qaybin rabaa faqaala lahu rasuulu llahi sala allah alay waslam baa wuxuu yidhi amsik binisaaliha leebta masaajidka la soo gashay afka saa u ahay wax ah, ah, dabaka u dhiibayso afka u dhiibin toorridoo kale afka uga dhiibin adiga afka tafiinta saa u qabato xadaana yaxya bnu yaxya waaburabiic qaala aburabic xadaana waqaala yaxya walafdu lahu akhbarana xamaad bnu zayd can camr bni diinaar can jaabir bni cabdilaahi ana rajula min mara wuxuu soo maray biasumin leeb isagoo wata fi lmasjidi masaajidka buu la soo dhex maray qad abdaa nusuulaha qad abdaa muujiye oo daahiriyey nusuulaha afkeedii fiiqnaa ee warankaha ayuu bannaanka u soo bixiyey oo muujiyey masaajidkana waa dhex maraya fa umira waxaa la amray an yaakuda inuu qabto binusuuliha afka ka ilaa yakhdisha suuna u dhaawicin oo u mudin musliman qof muslima qof muslim ayayna mudin waxaan sumaysan ama mxuuha dhiig bay ka keena dhaawac bay keenaye khadash iyo dhaawacnimadaasna iska ilaali xaddaana qutayba bnu saciid qaala xaddaana layt alxaw xaddaana maxamed bnu rumxin aqbalana leyt can abi zubayr can jaabir bni cabdillaah can rasuuli illaahi sala allah alayh ali wasalam annahu rasuulku amara wuxuu amray rajula nin kaana yatasadaqu binamli waka leeguu sadaqaysanaya fi masjid masaajidka dhexdiisu ku sadaqaysanaya oo dadkii u qaybinaya waa hubkii lagu dagaalami jiray anlaa yamura biha inuuna soo wareegin ilaa wahuwa aakhidu isagoo haya min usuuliha afkeeda mooyeen waqaala ibnu rubcin wuxuu yidhi kaana yatasadaqu binabi wuu sadaqaysanay xadadana hadaab yasadaqu iyo yatasadaqu waa isku mid xadadana hadaab binu khaalidin qaal xadadana xamaad binu salm can thaabit can abi burdata bin abi muusa can abi muusa alashcari ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal idaa mara axadukum fi majlisin meel dad ay fadhiyaan ow suuqin suuq dadku ay ku badan yihiin wabiyadii gacantiisana nablun leeb ama wax kaloo af leh gacanta uu ku wato tooribmindi buu gatay suuqa abulaxmed ayuu ku dhex laafyoonin ha ku laafyoonin afkahay falyaahud binisaaliha afkeeda ha qabta uma liyaahud binisaaliha warabka ha qabtaadin leeyahay uma liyaahud binisaaliha warooy afka qabta yani taxadarka laga taxadarayo dhiigga muslimka ah inaad kas iska dhaafe kama aad dhiiggiisa u daadiso iska ilaalisaa loo baahanya qaala abu burda wuxuu yidhi faqaala abu muusa abuu muusa alashcari baa wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay maa mutnaa maanan dhimanin xataa sadadnaaha leebtii ilaa aan ku toosinnay qawamnaaha wajahnaaha aan ku jihaynay oon la aadnay bacdunaa barkaanna fii wujuuhi bacdin marka kale wejigiisa nabigu wuxuu ka hadlaayey xataa khaba iska ilaaliya gaf iska ilaaliya ukasla'aan xataa ka taxadara waxaaba dhacday buu yidhi inaan laba saf intaan seef iyo warma isla aadnay waa xilligii fitnata ay dhacday cumaan markii la dilay kadib fitnadii dhacday saxaabada isku baaba'een ee nin walbaba ta'wiil iyo anaa quman uu islahaa dhibaatadii dhacday buu ka hadlayaa nabiga calayh salaam wuxuu ka dardaarmay leebta afka qabta annagana waxaaba dhacday oon u joognay oon anagoo dhimannin aan aragnay wuxuu leebta aan isku shiishinay oo dhacnay waa fitnantii dhacday nasal allah salaam alcaafiya waana maalintaasi laga bilaabo weligeed waa soconaysaa cumar radi allahu canhu dhimashadiisii laga bilaabo cumaan fitantii ka bilaabatay wakhtigiisii iyo dhimashadii lagu dilay waxaasoo dhan waxaa weyaan albaaba uu nabigu sheegay inay furmi doonaan oona dib u xidhmaynin wey dib u xidhmaynin fitanta xadaanaa cabdullahi bnu baraad alashcari wa muxamed bn abu qurayd walafdi licabdilaahi qaala xadaanaa abu usaamata can burayd burayd bin cabdillahi bin abi burdata can abi burdata can abi muusa alashcari can inabiyi sala allahu alayh waaalih wasalama qaal idaa mara axadukum fii masjidina masaajidanada hadduu soo maro muslimiinta aw fii suuqina suuqa anaga qofkuu soo maro wamacahu nablun isagoo leeb wata falyumsik calaa misaali afka ha qabto bikafii sacabka ku qabto oo an yusiiba lianlaa yusiiba suuna oola helin oo u dhufanin axadan qof min almuslimiina ka mida minha leebta bishayin waxuun aw qaala liyaqbir ha qabto calaa misaali afkeeda baabu nahyi can ishaarati bisilaax in wax hub ah laisku ishaaro ama laisku cabsiiyo ama lagu ciyaaro ilaa muslimi muslim lagu fiiqo ma bannaana ciyaar kasbiga kama toona iyo ciyaar toona toorrisaa kuma fiiqi karto waran kuma xabad iyo iska dhaaf lama ogolo ciyaar ciyaar ma gasho shaydaan baaba gadaalkaasoo tuuli tuuri oo gacanta kaga dhufan deena deena qoriga ammaankiisii iyo fargaddiisii ayuu dhagkaa siin karaa way iga fakatay ah hadda maxay tanaysaa iska ilaali wey qala xadaana camru naaqid bn abi cumara qaala camru xadaana sufyaan bnu cuyayna can ayuba can ibni siriin samictu aba hurayrata yaquul qaala abulqaasim sala allahu calayh waalih wasalam rasuulkeenna wuxuu yidhi man ashaara ilaa akhiihi bixadiida qofkii walaalkiisa muslimkaa ku fiiqa bixadiidatin bir waxay ahaataba ama noocaas waa caam xadiida oo dhan wax yeeli kara fa ina almalaa'ikata talcanu markaaba malaa'igta lacanadi war dhig lacanad kugu dhacday xataa wain kaana akhaah qofkaa wax fiiqayo qofku ku fiiqa ha ahaado walaalkiis liabiihi wa ummihi walaalkiis hooyisku aba ahaayeen oo uuna inuu ku dhuftan rabin oo qosol iyo kaftan iska tahay xataa hadduu ku fiiqa xataa malaa'igta way lacanadaysaa ciyaar ma gasho meeqaa waxa noocaasa ku dhintay kaftan iyo isku ishaarad iyo waxa noocaasa iyo iyo fududaysigaasi meeqaa ku dhimatay xaddaana abubakr bin abi shayba xaddaana yaziid bin haaruun can ibni cawnin cabdullahi bn cawn can muxamadin mxamed bn siriin can abi hurayra can nabiy sala allah alيh wasalam bimilihi qala xadaana muxamed bn raafic xadaana cabdrazaq abarana macmar can imam bn manabihin qaal hada ma xadaana abu hurayrata can rasuuli اllahi sala allah alيh wasalam fadakara xadiiثa minha waqaal qaala rasuulu اllahi sala allah alيh wasalam nabigu wuxuu yidhi laa yushiiru axadukum yuuna ku fiiqina ku ishaarin ilaa akhiihi walaalkiisa muslimka ah bisilaaxi wax hub ah fainahu laa yadri ma oga axadukum axadkiin lacalla shaydaan waxaa dhici karta shaydaan oo cadow oo mar walbaba mutalabis oo wax xumaan kula sugaaya inuu yansicu siiyo fiyadii gacantiisa ka siibaa laga yaabaa haytaan gacantiisa ka siibo oo tiraadadeena see iga baxsatay ma garanayo goor iga baxday wax igu dhacay ma garanayo shaytaan ba shaqaysanayo fa fii xufratin deena uu ku dhaco god mina naari naar godadkeeda ka mida ila sidaa taxadari waaye naar uu ku galo intaasuuna shaydaan raba in naarta lala galuu rabaa baabun fadlu isaalati aladaa waxa dadka dhibi in la zuuliyo cani dariiq wadada dadka waxa dhibaaya waa badan yahay in wadooyinka la maraayo laga ilaaliyo marka hore laga dhowro haddii lagu tuurana laga qaado ayaa la rabaa jidadka waddooyinka dhibaato weyn naga haysatay kamid tahay waad ogtihiin waan is ogyahay fulixantii ma moogaa layidhi fuliantii ma moogo waddooyinkeena waxaa ku haysta waad ogtihiin cadhiidhiga iyo geedaha madeengaaha iyo derbiyaha iyo fulgimada lagu soo wada fiiqaye jidadkii la mari laayahay ee dhib uu ka jiro maarada dadka maraya ka lugayn iyo ka gaariga saar intaba waxaasoo dhan dhibaato weyn baa ka jirta sharciguna ma ogolo in laga zuuliyo waa iimaan in la dhigana waa iidaa muslimiinta la dhibaayo muminiintoo la dhibana waa imi iyo dembi weyn wey xadaana yaxya bn yaxya aqbana qaala qara'tu cala malikin can sumayi mawla abi bakr can abi saalix samaa can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allah alay slam qaal baynama rajul xillin nin yamshi uu socdo biariiqin waddo iska socdo wajada wuxuu helay husna shawkin laan qadaxa oo cala ariiqi waddada dadka maraysay saa ugu soo foorarsatay sida madeengaheen oo kale faakharu markaasuu intuu gooyey buu xagga oga tuuray dib oga dhigay fashakara allahu lahu ilahay baa ku shukriyey faqafara lahu waa u dhaafay acmaasha aan samaynayno camalka haadaa laguu dhihi ee qabuul ilaahay uu kuu siinay jannada laguu qori ilaahay maa garanaya adi ma garanaysa marka laa taxqiranna min almacruuf shay khayr aho macruufa weligaa ha yaraysanin xadaanaa zuhayr binu xarb xadaanaa jariir can suhayl bin abi saal can abihi can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh waali wasalam nabig wuxuu yidhi mara rajulun ninbaa wuxuu soo maray biqusri geed laanteed calaa dahri dariiqi waddada dusheeda saa ugu soo foorarsatay oo dadka maraya isha kaga dhici madaxa kaga dhici saydaysa qaala wuxuu yidhi ninkii baa isla hadlay wallaahi baan ku dhaartaye la unxiyan fogeeye oo fogeeye haadaa laantan canilmuslimiina baan ka fogaynaya laa yu'diihim yuuna dhibine fa udkhila aljanna ninkii janna la geliyey laantiis uu gooyey janna markaba loo qoray ahlujanna inuu yahay niyadda wanaaggeeda casiimada ficilkaasi degdegaah dadka muslimiinta siduu uga maarata farxiyey ducadii muslimiinta kudhexaysa in dhib la geeno ama geedahooda hoostooda ay marayeen lagu xaaro ama waddadii xaro lagu daadiyo ama musqulaha lagu soo siwijka jidadka lagu soo waxeeyo ama qashinka lagu soo daadiyo ama geedihii wadooyinka lagu xidho ama muxuu ahaa waxaasoo dhanna dembi weeyaan xaddaana abubakr bin abi shaybata qaal xaddaana cubaydullah xaddaana shayban can ilacmash can abi saali can abi hurayrata can inabiy sala allah aleh wasalam qaal laqad ra'aytu rajula nin baan arkay buu nabigu yidhi yataqallabu fi ljanna jannada dhexdeeduu ku gadgadoomaya jannadii buu arkaa qaad hadba xagga u dabaalo meesha ka cun fii shajaratin geed sababteed qadacaha uu ka gooyey min ahli dariiq waddada korkeeda geeduu ka gooyey kaanad geeddaas iyo laantaa waxay tu'di naas dadkii dhibi jirtay yuu janno ku galay qofka markuu janno galo oo la yidhahdo maadaa facala allahu bika ilaahay muxuu kugu sameeyey maxaad samaysay ya qof walba wax buu Ah, bilaal baan soo maray si gaara jannada wuxuu ugu galay oo lagu hormariyey acmaasha kalena miisaankii u buuxinay weysada uu weysaystaba laba racdood jiray suraa sunnaha maa kataba allahu lahu ilahay u qoro ninkan waa kan laantaasuu ku galay qof walba marka wax waxaa jirta markuu dhinto oo jannada galo ilaahay maxaad ku heshay jannada wax hebel baan si gaara ah. ayaa ariga liigu tixgeliyey ayuu dhihi kan marka wakaas xadaanii maxamed bnu xaatim xadaana baasi bnu asad xadaana axmed bnu salama can haabit can abi raafic can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala اllah alيh ali wasalam qaal ina shajaratan geed baa kaanad waxay ahayd tuudi lmuslimiina muslimiinta dhibi jirtay fajaءa rajulu nin baa yimi oo faqadacaha waa gooye fadakhala janna buu galay kurtun xuma lagu turraanturoodo dhagax meeshano meesha ka taagan oo dadko dhan ay ku guufaan qodax meesha iska taalla musbaar meesha yaalla intaba waa soo wada gelaysaa iimaankii bayna ka mid tahayoo nabiga calayh salaam markuu iimaanka acmaashiisa ka sheekeeyey muxuu yidhi aclaaha laa ilaaha ila allah wa adnaha imaadat aladaa min can ariiq walxayaau min aliiman iimaankii bay ka mid tahay qala xadaanii zuhayr bn xarb xadaana yaxya bn saciid can aban bn samcata xadaana abu waasicin xadaana abu barzata qaala qultu ya nabiy allah nabiga ilaahayow sal اllahu alayh ali wasalam callimnii waxaad i bartaa shayan wax antaficu bihi aan intifaacsado waxaan intifaacsado oo nafci iyo faa'iido aakhira aan ku helo ibar qaala wuxuu yidhi iczal iladaa waxa dadka dhibaya ka zuuri can dariiqi lmuslimiin waddooyinka muslimiinta ka zuuli haddaad rabto waxaad intifaacsato jid haddaad maraysa ha fudaysana qodaxda ka tuur geedka ka qaad laanta ka goo saa ku soco jannaad gelaysaa qaala xaddaanaa yaxya binu ayuub akhbarana abubakr bin abi shucayb marka shareecadeenna bee'ada bee'ada iyo deegaanka iyo bilicda iyo wax allaala wixii dhib keenaaya ama suur ama wasakh ama cudurro sababaaya ama xanuun iyo dhibaato keenaya shareecadeennu dowr shariifay ka qaadatay oo qiimo badan oon isagoo kale aan la arkin qaala xaddaana yaxya bnu yaxya aqbarana abubakr bn shuxayb bn xabxaaq can abi lwaasic araasibi can abi barzata alaslami can aba barzata qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi lirasuulillaahi sala allah alay slam waxaan ku idhi yaa rasuul allah rasuul allow inii laa adrii ma ogi lacasa waxaa dhici karta madalla waxba ma oginoo aadamaanahayo cilmuqaybka ma ogine lacasa waxaa dhici kara an tandiya inaad tagto adiga rasuul allah naga horayso wa abqaa aan haro bacdaka gadaasha inaan intaad dhimato aan kaa dambeeyaan dhici karta fasawijnii isahay isii shayan shay igu sahasii yanfacanii allahu bii ilaahay ugu anfaco waxaan kaa qabsado oo nafci ku helo nabi allow ii dardaar faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi ifcal kada ifcal kada abubakar nasiyahu abubakar baa hamaamee waxyaaluu nabigu u sheegay wa amira aladaa buu ku khatimay amira aladaa waxa dadka dhibayana ka zuuli can ariiq waddada amira yazil ka zuuli aladaa waxay dadka dhibi can ariiq waddada baabu taxriimi tacdiibi alhirati wa naxwiha yaanyuurta iyo bisada iyo waxyaalaha gurijoogta ah in la cadaabo la dhigo xaaraam wey min alxayawaan ka mida ah alladii laa yudiihi xayawaan aan ku dhibaynin oo muudi aan ahayn saa'il aan ahayn oo dawacada iyo gurwaaga iyo libaaxiyo waa muudi kuwa waa la sii inaad u disho ma aha xadaana cabdulahi bn maxamed bin asma bn cubayd adubai xadaana juwayrata bn asma cali bn asma weeyaan addubai isaguna waa nin juwayryaha waa nin asmahuna waa nin haweenkaa inta badan la bixiya can naafici nuura bna cumara can cabdilaahi cabdulaahi bn eh, cumar maadaamuu naafic ka warinay ana rasuula lahi sala allah alay wasalam qaal cudibat imra'atun fii hira naag baa waxaa loo cadaabay fii hiratin ay bisababi hiratin bisad ama yaanyuura ama makulaal daraadeed yarana waa la dhahaa sajaradhaa way xabistay xataa maatad ilaa ay ka dhimatay intay qabatay bay xar ku xidhay say nyaawda u heysay yay kow ku tiri gaashooday oon fa sababteed waxay ku gashay annaara naar laa hiya adcamathaa maynan quudinin wasaqathaa maynan waraabinin id hiya xabasathaa hadday xabistay oo xidhay cunto iyo cabbitaan mayna siinin walaa hiya tarakathaa iskamayna sii dayno intaa kulaa cunto min khashaashi ilardi dhulka socodkiisa ardada dhulsocodka iyo waxyaalaha dooligeeda iyo muxuu ahaa ha iyo qashinkeeda cuni jirtaye mayna iska sii daynin xabistay husaal iyo macaluul bay u dishay ayadii naftirkeeda lagu cadaabaya nabiga waa la tusay calayhi salaam markii qoraxda ay mabaatay salaatulkhusuufkii waxaa la tusay naagtii ayada iyadoo yaanuurtii naarta ku jirto ayadoo naar laga dhigay aysa u xaq u cunayso oo indhaha kala soo baxayso oo ay xaganayso oo ay jeexay ayaa la tusay nabiga sala allahu aleh ali wasalam lama ogol marka xayawaanka in lagu ciyaaro in wax loo tarana jannaaba lagu galaa ayna allaha ka dhigeen in la ciqaabana ayadana naarbaab lagu galaa waa tayaanyur xadaanii haaruun bn cabdillaahi wacabdullahi bnu jacfar bnu yaxya bnu khaalidin jamiican can macan buu ka wariyey ibnu ciisa can malik bni anasin can naaficin can ibni cumar can inabi sal slam bimacna xadiidi juwayriya waxadaanihi nasr bn cali jadami xadaana cabdilacla ibn cabdilacla can cubaydillahi bni cumar alcumari can naafic mawla bni cumar ibni cumar cabdullahi bni cumar radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi cudibad imra'atu naag baa loo cadaabay bihiiratin bisaq ka warran loodii iyo adhigii iyo geeli aan dhaqanayna ka warran haddaad aad cadaadisood ciqaabto aw taqataa way xidhay falam tudcimha cunto mayna siinin walam tasqiha mayna waraabinin walam tadaca iskamayna sii deynin ayadoo irsaaqadeeda loomama dhiibine bannaanka hadday ordaysa wax siinina kuma dhihine iskamayna sii deynin taakul min khashaashi dhul socodkiisa iska cunteen xadaana masr bn cali jahbabi qal xadaana cabdullah cala can cubaydillahi can saciid ilmaqburi can abi hurayra can nabi sal slam bimilihi qaal xadaana muxamed ibnu raaficin naysaburi qaal xadaana cabdirazaq sancaani qaal xadaana macmur ibnu rashid alasadi can hamaam bni munabihin qaala hada ma xadaana waa saxiifadiisii aad garanaysay saxiifatu hamaam can abi hurayra la yidhaahda haadaa warkan ma iyo saxiifadii buu ka yahay waxadaana abu hurayra noo sheegay can rasuulilah nooga sheegay sala allah alay wasalam fadakara wuxuu sheegay axaadiia minha waxaa ka mida ah, qaala rasuulullah nabiga calayh salaam wuxuu yidhi dakhalat imra'atu naag baa gashay annaara naarta min jaraa'i ee min ajli hiratin hirad bisab iyo yaanyuur sababteed lahaa ayada ay laheed ow hirin ayaa liirtada laga gooyey rabadaad haway xidhay falaa hiya adcamad hamayna quudinin walaa hiya arsalad ha iskamaynasii daynin turamrin ha gurgurato turamrin ha gurgurato min khashaashi alardi dhulka dhul socodkiisa xataa maatad ilaahay ka dhimatay hazla macalul ilaahay kaga dhimato ayay meesha ku haysa marka iyadana waa loo ciqaabaya cadaawadda iyo naxariis la'aantaas marka yaanuurta waxay ka mid tahay min adawaafiina calaykum wadawaafaat buu nabigu alay salaam waxa guryaha jooga ee guryaha dadka haweenka kaaga shaqeeya iyo dadka ka shaqeeya guryaha joogowka yay ka mid tahayoo inaha laysat binajis buu xataa waxay afka geliso caano iyo biyi iyo afka ay gasho nijaas ma aha haddaada ka yaqyaqsanayso naftaada ay diiddo waa masale kale laakiin nijaas ma aha buu nabigu sala allah alay waali wasalam baabu taxriimi alkibr kibirka xaaraannimadiisiibuu ku saabsan yihi kibirku waxaa weeyaan laba tilmaamood buu leeyahay waa qamdu nnaas inaad dadka xaqirto ood liiddo ood u aragto inaad ka sarrayso ood ku amar taaglayso iyo batarulxaqi xaqood ka santaagto qur-aankii baa laguu sheegay xadiidkii baa laguu sheegay diintii baa lagu sheegay ma kuma gelaayo waidaa qiila lahu itaqi illaaha akharathu alcizatu bilifmi santaag buu ka sii qaadi dadkale wuu xaqiri qofkaasa mutakabir la dhahaa laa yadkhulu janata man kaana fii qalbi mihaala xabati min kibriya naar baa lagu galaa xadaana axmed bn yuusuf alasdiyu xadaana cumar bnu xabs bnu kiyaaf xadaana abi xadaana axmed sulaymaan can abi isxaaq asabici can abi muslim alahar anahu xadaahu can abi saciidin alkhudriy wa abi hurayra qaala qaala rasuulu llah sala allahu calay wasalam nabigu wuxuu yidhi alcizu ciziga izaarin weeye izaarkaygii ilahay xadulqudsi wey walkibriyaau kibriyahuna jamcu kibrin ridaa'i weeyaan faman yunaasicunii qofkii igula dooda igu qabsada oo takabur iyo isweynayn isbida cadabtu waan cadaabayaa labadaba ilahay baa iskale alcizu walkibriya baabu nahyi waxaa la yska reebay can taqniid ilinsaan qofka in laga quusiyo min raxmat illaahi tacala ilahi naxariis waa arrinta waxaw dhibka jirtay ka mid tahay hadduu ilaahay umuurahaada isku hagaajiyo iska muslima aad ah tahay oo ehlusalaad oo dhaacaysanayo fiicanad tiraad xoogo maanta waad aruursan tahay dadka dembiga samaynaayo ha ka quusina naxariista ilaahay oo hadhihin janno ma galaayaan hebel soo ma aha kan ehlunaar weeye hadhihin loo dembi dhaafi maayo meeshuu gaahay hadhihin ha quusinin lacalla inuu toobad keenaa dhici karta inuu ilaahay u naxariistaa dhici karta ilahay inuu shafaacad shaaficiin uu siiyaa dhici karta kolba hadduu muslim waxi leeyahay adig naseexa iyo naxariis inaad u muujisaa lagaa rabaa mooyeene inaad sii fogaysa ma aha nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi laa tuciinuu calaa shaytaan shaydaan ha u kaalmaynina qofka dembiga galay oo cay iyo afxumo iyo sii fogayn ha ku samaynina ee soo dhoweeya xaddaana suwayd binu saciid can muctamir binu sulaymaan can abiih xadaana abu cimraan aljawni can jundub bni cabdillaahi ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam xadaa nabigu wuxuu sheegay ana rajula nin yaa qaala wuxuu yidhi wallahi laa yakfiru allahu lifulaan ilaahay baan ku dhaartay hebel inuu ilaahay u dembidhaafeeni buu waina allaha tacaala ilaahay baa qaala yida u jawaabay man waa kuma daa midkaas alladii daagu ita'allaa dhaaran calaya korkayga midka ku dhaaran magacayga ku dhaartay ismu jalaalahayga allaa akfira lii fulaana hebel inaan u dhaafeen midka igu dhaartay waa kuma fa innii qad kafartu lii fulaan waan u dhaafay hebel wa axbadtu camalaka adigana camalkaadi waan buriyey axbadtu waxaan riday oon ebel ebel ka soo qaaday oo baabi'iyey camalaka camalkaadi maxaa yeele tajaasub iyo taxaddi ilaahay buu subxaana wa tacala isku taagay gufaanu dunuub dembiga ilaahay ugu dhaafaa raxmaddiisa wasicat qadada caradiisa ka waasaca subxaana wa tacaala marka yaa faragasha ku yidhi umuuraha ilaahay qofku ilahay u dhaafay oo jannayni isagaa og ilaahay u dhaafi mahayo maxaa kugu watay baa layidhi wa axbatu cama isagana waa loo dhaafa kii nasiibuba yeeshay kana waxaa la yidhi meeshaad gaadhay camalkana la baabiyi oo kamaa qaala sala allahu caleyh wasalam baabu fadli ducafaa'i waalkhaamiriin wuxuu ku saabsan yahay dadka ducafada ah, tabarta daran ee aan dadka muuqda ee wax qabsada aan ah ahayn dacfi fuqara xagga xoolaha xagga badankaah xagga deegaanka ah xagga qariibnimada ah ducafada noocaas oo kale iyo khaamiliinta dadka iskaga qarsoonin aadba loosi aqoonina isqarinayo ismuujinaynin fadligooda xadana suwayd bnu saciid xadana xafs bnu maysara can alcalaa bn cabdiraxmaan can abihi an abi hurayra ana rasuula allah sala allahu alayh ali wasalam qaal ruba badanaayey ashcaa mid basaasan madfuucil bilalbwaabi albaabaha lagu celiyo low aqsama hadduu dhaarto calallaahi ilaahay weyne ku dhaartona laabaro u baari fali badana buu nabiga ala slam yii aqbar iska baawaraysan oo calalihiisii iyo jidhkiisii iyo aan iska hagaagsanayno faqiir ah oo dadka markuu la soo fadhiisto xagga naga fogo meeshaa tagladhihi badana madfuucun bilalabwaab albaabaha aroosya hadday noqotay iyo xafladaha iyo shirarka iyo guryaha dadka markay noqoteen albaabka qab lagu siino bannaanka loo tuulinayo badana low aqsama hadduu ku dhaarto cala allah ilahay ku dhaartana ou yidhahdo ilahu kuwan soomaaliti kuwa dhulka lago ilahu naga qaba u yidhaahdana la abaraw ilaahay uu u baarifali oo weliyullaahi ah ama aadan garanaynin badana iska jir weeyaan madaahirta iyo muuqaalka dadka yuuna ku siinine qofka ilaahay u dhow ilaahay baa garanaya ina akramakum cinda allaahi adqaakum taqwadaas weeyaan taqwadan ilaahay baa garanaya falaa tusaku anfusakum huwa aclamu biman itaqa qofka taqiga ilaahay baa garanaya ee daahirka iyo muujinta iyo muuqaalka gore weligaa ha ku dagmin wallahu aclamu billahi towfiiq wsala allah wasalama calaa nabiyina maxamed